اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير ابن عمير بن عبد الرحمن العجلي ابن عبد الرحمن العجلي أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي إهال أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يقنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت قاري هند بن أبي هالة xadiidka inoo bilaabmaya waa xadiid aynu laba gooro hore soo aragnay qaybihiisii maxana tirmidi ayaa xadiisku waa dheeraa axaadiistan dee dhaadheer ayuu kaba mid yahay oo bal maalan markaas isagaa googooyey markii ugu horreysay adigu bilowgii kitaabkan ku soo aragnay iyadoo rasuulkii ilaahay sifadiisii muuqatay ama khalqigiisii dee tilmaantiisii shakligiisii daahirka ahaa umuuro badan oo ku tacalluqsan aynu kuba soo aragnay haddana qayb ka mid ah ayaan soo aragnay halkii daxigii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh oo isaguna sifaadkii rasuulka ilaahay majmuuco ka mida ah kulansaday oo ay mid ahayd dee kalaamkiisii iyo bal matalan waxyaalihii kuma tacalluqsanaa daxigiisii iyo awna insha allahu tacaala umuuro aada u muhima ah marka la eego sifaa ahaan shamaail ahaan iyo ahna dee markaynu soo aragnay rasuulka ilaahay suuka iyo dherarkiisii iyo suuradiisii umuurahaasoo kale dee rasuulka ilaahay sifadiisaan ogaanaynaa shakrigiisaan ogaanaynaa waa wax maxabadiisii keenaya maqaamkiisi iyo kamaalkiisii ilaahay siiye inoogu muuqanayso e laakiin dee shakrigiisiy suuka iyo qudwo iyo dayasho aan kaga dayanaynaa taasi may jirin waxayna qaybtii kaleen sooba aragnay iyo qaybtan caawa oo qaybta ugu weynba ah qaybna way dambaysaaye waa waxyaalo rasuulkii ilaahay shamaaishiisiiyo balxadiisku haddii uu xadiidku san soo ogaanay an hore usoo ogaanay labadii goorba sanadkiisuu daciif yahay bal aktar min dacfi raawi daciifa inka badani ay kuma sugan tahay haddana waxyaalahan uu kulansanaya madmuunkaee rasuulka ilaahay sifaadkiiya waa umuuro badan oo aan u helayno shawaahid iyo axaadiis kale iyo waxyaalo inoo xoogeeya sanadkan waa sanad daciif oo taasiyada hadalkama taagna laakiin jaanibka caaw ah wuxuu u bannaanaya waa umuurihii qudwada dayashada iyo jaanibkaas ah dee ay kuba sugnaydee ruuxa markuu silaya rasuulka ilaahay ku daya ilaahay baa laqad kaan lakum fii rasuulilahi uswatun xasana bal dhaqankiisii iyo mucaasharadiisii iyo umuuro kuba tacalluqsanaayo taas oo tii qudwada keenaysa markaa qaybna way inoo dambaysaa insha allah iyadna ma dheera kalay casharka ama haddii eke ku xiga inooguma sugne laakiin wixii ka dambeeya ama toddobaadka dambeba hadii alaydhaa qayb nimanun arki doono ayaa jirta markaasa xadiidku saa inoogu wada dhammaanaya taasi bal horta waa mid oo markay noqotay rasuulka ilaahay tilmaantiisa dee axaadiisa ugu ah, markaa xagga sanadka daciifa ahaadee laakiin ugu badan buu kaba mid yahay sanadkana hore waan soo sheegnay waan ka soo hadalnay oo sufyaan ibnu wakiic marar dhowraan soo aragnay aabihii waa imaamkii weynaa wakiic ibnuljarax laakiin isagu nin dee culimmada ka midana waa ahaa sidiisa saduuq iyo nin run badanna waa ahaa ee saan soo sheegnay nin waraaqaysaa nin wuxu qori jiray ayaa isaga laguma imtixaanayo oo aan kuwiisii ahayn ee uu warinaye la yaqaano ahayn buu axaadiistiisii dhexgeliyey waa looga digo kolay digniintaasna ama waxweyan waxmay tarinoo taasaa keentay xadiiskiisa in laga tago laakiin isagu marka la eego ninkan kale uu ka warinayo rag kale ayaa la wadaagsaday oo xadiiska cidlo isagu kuma aha tarjime ibnu cumar waa laga yaabaa inuu idiin yaallo ibnu cumayrna waa laguba dabdiyo waa anigu marka hore carabkayga mariyey iyaday cumar ii taallo isaguna waa nin bal waxa weeye kollay xadiidku ninka duruqdiisu isugu yimaado oo nin aada u daciifaba weeye arrin kalena way jirtaayo amba anaa min bani tamiimin min waladi abi haalata zawji khadiijata yukna abaa cabdillaahi ninkan <coughs> oo layidhi abaa cabdulaahi barkood ihaan yaziid ayaa laydhaha magaciisa oo kale se hore usoo maray isaguna xaaladiisa nin la yaqaano ma aha ou majhuul buu noqon ibna abyihaalaha hore oo xasan kasii warinayaana isaguna kolay macrifosaasa looma laba bal cilooyinka kulmaya laba jahaalo iyo dacfiga kale weeye laakiin waxaan inagu xooga saaraynaa waa matniga xadiidka iyo bal umuuraha kale ee sooba arooray <clears throat> waxaa jira imaam weyn oo aimada diinta ka mid oo la yidhaaho ibnu naasiriddiin qarnigii sideedaad iyo qarnigii sagaalaadba waa noolaa xakim xajar bay isku waqti ahaayeen oo toban uu ka geeri horeeyey xaafidka reer shaam ama dimashqiya waqtigiisiina uu ahaa wuxuu leeyahy nin kitaabbahin weyn oo lagu magacaabo jaamicu alaathaar fi siyari wa mawlid lmukhtaar ana aathaartii kii jamcinaya xagga siiradii rasuulkii ilaahay iyo rasuulkii ilaahay dhalashadiisii walow dee magacaasi mawlidkaasi uu jiro maha dhalashadun kaba waramaye rasuulkii ilaahay si guud buu ugaba waramaa kitaabka waana kitaab kolley dhowaan la madbaceeyo sideed mujalad lagu madbaceeyey kitaabkaas sheekhu raximahullahu tacaala oo kitaab dee aad u weyn ah saan sheegaya waa sideed mujalad cilmiga uu kulansadayna rasuulkii ilaahay walow jaanibka ugu yari waa jaanibkii maqaasida ee rasuulka oonu isagu manduumo yaro uu nadmiyo magacyadoodii iyo sanadii sheego mooyaane aanu iyaga dabagelin laakiin jawaanibta kale oo dhan ee waa jawaanib waana nin naaqida oo muxadis ahaa xaafidba ahaa kolay halkaa raggii weliba aqoonta aada u sarraysay u lahaaya yule marka xadiidkan aan hayno laba qaybood buu noqonoo qayb xasan ibnu cali baa warinaya oo ka warinaya abtigii hindu ibnu abi haala kaba warinaya waana qaybtii aynu laba qaybood oo horaynu soo aragno xadiidkaan ka soo aragnay waa qayb isku qaybtaas qaybta caawa iyo wixii dambena xuseen ibnu cali xasan baa kama warinaya hindi ansigii kama warinaya walaalkii xusayn ayuu kama warinayaa oo isagu aabihii cali bnu abi aalib ka wariyo qaybtan dambe waa cali bnu abi aalib ayaa raawiga xadiidku noqonaya xuseynna uu kama wariya xasanna waa kasii warinaya waa qaybtan aan caawa arki doono in ina ay noo dambayso haddii aan la idhaaho oo umuuraha oo tacalluqsan dawaxle kitaabkiisaas oo kale oo mujaladka afraad iyo kashanaad ayuu kala raacaa ayaa aad uu u sharxo qaybtaa horeynu soo aragnayna waa labadii qaybood ama xadiidka qaybta aan soo aragno qaybta hindi uu warinayana laba boqol iyo ziyaado safxo ayuu kuba sharxaa isagoo laakiin dee sheekhu waa nin imaam ahayo istidraadaadkiisu badan yahayo dee suu u socduu haddana cilmi badan geliyo haddana cawda ilaa sharxi xadiidi hindin qaybtan caawa inoo bilaabmaysana boqol iyo lixdan ama toddobaatanayo safxo ayuu sharaxiisu qaataayo mujalladka shanaad qaybihiisa hore oo dhan in yaroo qaybtaa hore kala socoto toddobaatanka safxe hore a ah ayuu kuba sharxayo dee waa cid aduu kole waa cilmi cilmi aad u badan waayo istiraadaad axaadiis badan aathaar badan riwaayaad badan umuuro kala duwan oo bal matalan taas in badan asaaniidna uu kuba warinaya ama sheekadila asaaniidoodii uu soo qaadayo kulle waxaa leeyahay waa dee kitaabkana dhowaan unbaaba la madbaceeyey oo dhowaan unbaaba markaa dabcadiisii ugu horreysaan filaya hore uma madbacaysan dee maqsuud ah damtaa laguma hayay mooye bal waxaan leeyahay dee koleyna marka waxyaalo badanoo kuwanana markuu dee isagu cibaarada soo dhigto sharaxiis waa inuu wixii kale bal shawaahid iyo waxyaalahaasna la tatabuco xadiidka laba sharxo markaasa jiraan wixii bal fawaa'iday iga suurtageli kartana waayo boqoliyo lixan safxo ama toddobaatan safxood ee saacadiyo laba kuman aqri karahayn wala waxyaalaha nisha soo yar barmariyey deeta anaa gaar ahaan mar damba kuu laabaya laakiin dee waa meelihii wixii aan ka gaari gaari kara bal wixii fawaa'ide aan dee ka soo qaadan karan aan kaa soo qaadan bal waxaan leenahay xadiidka sanadkiisu daciif weeye ama dacfigu waa adag yahay laakiin madmuunkiisa marka la eego iyo waxyaalaha uu kulansanayo umuura axaadiisa kale kale baan ku aragnay umuuro kale ayaa inooguba iman doono iyagii markaa taas baana qasadkeenu noqonaya sanadkana dee waa taan soo sheegay markaa bal inta ugu dambaysa haddaad qaado can ibni abihaalata abihaala inankiisii abihalana markaa ka hore wuxuu hi ambanaa rajulu min bani tamiim waa nin reer bani tamiim ka mido min waladi abihaalata marka abihaala buu dhalin waayo waa nin dambe saan aragno oo xadiiskii dee imaka ninkii ina abihaale xadiidka warinayeyba ee xasan kaba warinayay qaybta yare in yaru noogaba tilmaami doono caawa qayb kale ay noqon doontaa E waxa weeyaan dee waa ayaaba dhowrba udhaxeeya ama laba yaba uba waxa ay tahay un waa tafhiirtiisii dadkii isaga awlaadiiste isaga ka beeramay ayuu ahaa kan labaadee ibn abihane xasan ibnu cali kama sii warinayaana magaciisa waxay yidhaaheen hinda isna labaydha magacan hindina ama hinda waa magaca rag iyo dumarba way la bixi jireen waqtigoodii oo dee rag eh, dumar saxaabadii kamida sahinda binta abi umaya umu salaam markaa salama magaceedii ah ahaa iyo hindiyo kale saxaaba iyaguna magacan lihiina way jiraanoo rag ahaa marka magacaas iyo jaariya oo kale saasoo kalena waana helaynaa saxaabo jaariya iyo jaariya oo kale laba idhaaho iyo dee dadkii kale kaba dambeeyo waa magacyo mushtaragoo ay kuba kulmayeen buu ahaayo laftigan xataa magaca jaariya dad saxaabadii kamiday tirsintooda kuba sugantay ama iyaguba ahna way jiraan dee dumarna waa lagu magacaabaya magacan hindina waa taasoo kale oo magac mushtaraguu ahaa marka ninkan isagu waxa uu kasii warinayaa xasan ibnu cali buu kasii warinaya xasanna xasan nin kaleo ina abihaaluu kaba warinaya markaa laba ilmo abihaala ayaa xasan u dhaxeeya ibnu abihaalaha hore awowgu abuhaala uu yahay zawju khadiijata in abihaalaha dambana isagaa dhalay markaa xasan markaan eegno kaka dambeeya abtigii weeyo hooyadii faatima bintu rasuulilahi sal lahu ala waslm bay xag ka walaala ahaayeen kan kalena isagaa sii dhalay deermaati bay noqonayaan isaga kasii warinaya oo isaga dee waxawy abtigiibaa dhalay buu noqonayaa imaka kan soo horeeya xasan abtigiibaa dhalay ka dambena waa xasan abtigii oo dee hooyadiiba xag hooyo ka walaalahay abuhalana rasuulkii ilaah intaanu khadiijo guursan ayuu nin reer tamiim ahay oo guursaday laba u dhashay nin kaloo reer bani maqsumaa catiiq la odhanayeyna waa guursaday malaa dabadii marka ay kala tegeen iyaga dabadood baa rasuulku guursaday salawaatullaahi wasalaamu caleyh isagana labadaa horena awlaad bay u dhasheen rasuulka ilaah dhashayn awlaadiisii waxaan ibraahim ahaynba iyadaa dhashay umulmuminiin khadiija marka wuxuu ihi qaala xasan ibnu cali baa wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey khaali abtigay hinda abi haalata isaguu ahaa hinda bni abi haalata hinda bni abi haalata wa kaana waxaanu ahaa waa jumlo ictiraadiye ah khaal abtigay wasaafad mid sifayn badan mid tilmaamid badan oo rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh dee <clears throat> gurigiisu ku koray waana yaraa waa ilmo yaroo dadka waaweyn ee saxaabada ahaa ee rasuulka ilaahay aan ishaba kama buuxsan jirin ama aan eegiba kari jirin ee aan uga haybaysanaya lamuu mid ahayn waa ilmo yaroo markaasoo aad buu rasuulka ilaahay uguba fiirsaday qoyskiisiina had iyo goor meel laba joogay isaga cali bn abi aalibna waa yaraayo caliba rasuulkaa soo koriyey isaguna aad buu u sifeeyey rasuulkii ilaahay oo saxaabadii waaweynayd inta badan sifadaasoo kale way ka haybaysanayeenoo aadba umay eegaynoo tilmaanta caynkaasoo kalea kabay bixin kareen rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh haddaba wuxuu ahaa mid isagu sifayn badan wasaafan macnaa yuu sifaynaya waa wasaafan lirasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay mid aad u tilmaama aad u sifeeye ayuu ahaa can xelyati rasuuli laahi sal llahu wasalam can xelya jaramajurkan waxaan ku tacalujinaynaa ama xarafkan sa'altuda wasaafan ictiraadun baan kaba dhigaynaa oo markaa labadi maxay noqon sa'altu waxaan weydiiyey khaali hindabna abi haalata wa kaana waxaanu ahaa wasaafan mid tilmaamid badan rasuulki ilaahaye can xelyati rasuulilaahi sal llahu aleh wasalam baan weydiiyey oo markaa wasaafan can xelyati rasuulilahi baa mid sifaynaya rasuulka ilah xelyadi iyo gacantan meesha timaadeen ictiraad baan ka dhignay sa'altudaa buu ku tacaluqayaa can xilyasidad oo waxaan weydiiyey rasuulka ilaahay sifadiisii tilmaamtiisii baan weydiiyey arrinkiisna waa kaa sheegay oo wuxuu weydiinayaa kaana wasafan lirasuulilaahi sal allahu calayh wasalam wa ana jumlo aan sa'altada ku cadafno waaba inoo suurtagalo waana anigu jeclaa oo waxaan jeclaa an yatifa li haddaan xaalaynona waaba caadi on laakiin tii hore uun kaba xaalayno walxaal baan weydiiyey rasuulka ilaahay sifadiisa ana anugu ashtahi aan jeclahay oon doonayo oon xiisaynayo an yasifa inuu ii sifeeyo shay-an shay minhaa kaba mida koley tankiirka halkana waa litacdiim wax weyn oo sifadaa rasuulka kaba mida inuu ii tilmaamo oo uu ii sifeeyo anigoo jecel faqaala wuxuu yidhi abtigii baa odhanaya hooyadii faatima la dhashay xaggooya ay ka walaalahaayeen isaga waa nin reer tamiimeen kaana rasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu ahaa fakhman ay cadiiman fii nafsi waayo ku weyn marka la eego naftiis ilaahay baa weyneeyey sharifay dhameeyey oo bal markaa haddaba isagu kaana cadiiman fii nafsi mid weyn buu ahaa nafaantiisa markaan eegnayo sida uu yahay xaqiiqadii mufahaman oo la weyneeyo mucadaman cinda annaas dee bal mucadaman cinda allahi subxaanah wa tacaala wa mucadaman cinda annaas dadka agtoodana la weyneeyo ee ilaahayna waa weyneeye horreeyeyba oo isagu wuxuu ahaa sidiisa kaa cadiimkaa fahminimadu waa taas lana weyneeyo oo dee cid kasta xataa kii aan doonahaynen jeclayne ama aan rumaynba ee marka uu kuba soo baxo waxa weeye waa weynaynayo dee waa xurmaynayaba oo kolbal dee say ugu dhiiradaan inay wax ku yidhaahaan kolkol way adkeedo dee saa kutubta siirada sugan iyadoo rasuulkii ay quraysh waa intii aanu hijroonba quraysh ay nawaajidoodii ay kacbada agteeda kuma lahaayeen ay fadhfadhiyaan rasuulka ilaahayna kacbadii ku dawaafayaan markuusaa agmaraba way hadla hadlayado adigu dee waxyaala ayay ku odhanayeenoo markii dambe ayuu soo joogsada ui qurayshay ogaada oo maqla markaas ay dhammaanba markaa hadalkuyina waa ji'tukum bidan gowrac baaban idinla imin maxay noqotay waa tacdiimkan haymadii kaba haybeysanayeen ayay idhaaheen istadca abalqaasim wallaahi maa kunta jahuula maya mid waxaan laayiq ahayn iyo wax dee toosaan toosayn iyo wax jahaalo la idhaah mid sameeya maad ahayn oo kale oo baltaas oo kale haddaba ina rasuulkii ilaahay dee ku la weyneeyana waa ahaa waana weynaa yatala'lau hadda intan horeynuu soo maray xadiidkii horeana inoogu bilaabmay ee kitaabka bilowgiisiie yatala'lau waanu dhalaalayay iftiimayay nuurayay wajuhu wejigiisu tala'lu alqamari kalay dee nasbada xarafkii tashbiihiiba ama yaa meesha kaba maqan nisculkhaafid buu ku nasiisnaan asalku muxuu noqon ka tala'luci lqamari weye iyo dhalaalkiisa iyo iftiinkiisa oo kale laylat albadri habeenku dhan yahay kaamilka iyo afariyo tobnaadka oo de waa habeenka afariyo tobnaadka ay barhkood yidhaahaan waxaa badri loo yidhi liannahu yabduru shamsa amaka biduruq oo dee marka habeenka afariyo tobnaadka cadceeddu markay tii dhacayso isaguna soo baxayaa oo kaleo waa kala soo degdegaya soo bixitaankii dhicitaankeediiba barhkood baa taydhaa barhkoodna dee badrina luqada carbeed tabaqa istidaaradisa daraaddeed badri waa la yidhaahaa ee istidaaradan uu dhan yahayna waaba suurtagal ee bal muhimku habeenka hadda ayuu xudhan yahay dhalaa iftiinkiisa quruxda iyo dhalaalka uu leeyaho kale ayaa wejigiisu dhalaalaya fadakara alxadiia biuuli xadiidkiibuu sheegay maca duulihi waana tii aynu soo maray khalqigii rasuulka waa xadiidkii toddobaad iyo mala meelahaasee kitaabka bilowgiisa ayaynu ku soo aragnay qayb xadiidka kaba midana halkii daxigii rasuulka iyabaynu ku soo aragnay muusoodkiisiiy umuuraha uga dhamaysa yaftaru waxawey dee can mitli xabi lqamaamta can mitli xabi lqamaam afkiis tabatumkiisa oo kale iyo waa intii jumladii ugu dhamaysay marka dambe dhammaantii xadiidkii intaasuu horta qaybtii hinda ma uu ka warinayo xasan ku jede waynu soo maray imika intan yar jumladaa yarubuu ka soo qaatay markaa qaybta dambe maxay tahi qaala xasanu xasan baa wuxuu yidhi jee xadiidkaa horeynuu soo marro laba goor baan soo kala marro lama soo celinayo isagoo laakiin midba qayb ahayd intaasaan uu ii wada sheegay faxasan baa wuxuu ihi fakatabtuha waa sifadan iyo tilmaantan wa haadihi sifaat wey sifaatka rasuulka ilaahay uu leeyahind uu ii sheegay absigay ayaan ka qariyey alxusayna walaalkii oo xusayn ah zamaana mudda ayaanan u sheegin oon kaba qariyey xusayna dheeltaa ka yaraa laba sidoodo isku xogbay kala dhasheen dee dadka qaarkood si isu haystaa u haystaan oo inay mataan ahaayeen oo kood mataan ana xasan iyo xuseen u bixiyeen kolley taasi ma jirtee waa nina eh, saddexi sanadii saddexaad iyo sanadii afraadun bay kala dhasheen koo iyo toban bilood taqriiban bay kala weynaayeen xasan baana weynaa kana hor dhintay muddo dee toban iyo sanooda waaba kaba horeeyey xagga geerida xasan baa waxau yidhi waxaan ka qariyey xusein waqti zaman dee bal si uu eego baajure baa idha waa si u hubsado bal ijtihaadkiisa uu ku dadaalayo cilmigan weyne rasuulkii ilaahu awowgiya xilyadii iyo sifadiisa ku tacalluqsan bal kasbashadiisa iyo jaanibkaa inuu ihtimaam u leeyahay ama sidee inuu sugo inuu isaga weydiiyo waayo hadal buu raaciyaa tacliimta bacda dalab xakmatu arsakh fidiin manaa wax laguu sheegay adigoon diyaarba u ahayn ama aana dee raqbada u lahayn ama aana doonayn su-aal iyo ah, cilmi laguu sheegay iyo mid adigu aad doonaysay su-aashiisa a u diyaar ahayd oo laguu sheegay oo laguu faa'iideeyay si looma wada qabto waayo kani waa sugnaanaya waa wax dalabkaaga iyo ijtihaadkaagii ku yimi ka galerte waxaa dhici karta faa'iidada laguu sheegay inay halkaas ay ku dhaafto iskaba ilowdo calaa kulli xaal adigu baluu ka qariyay waa iska yar nooc tawjiihun uma xadatuhu waan u waramay arrinkii baan u sheegay fawajadtuhu waxaan helay xusayn ayaa waxaan helay xasan baa leh qad sabaqanii ilay anigu waxaaba islaamala adaa faa'iidadan keligaa haya ee isaguna ma oge isagoo iigama dheereeyey iigama horeeyey oo weydiiyey oo fa weydiiyey khaalkay ama abtigay camaa sa'altuhu wixii aan weydiiyey canhu isaga xaggii oo wixii aan weydiinayay isagoo abtigay ee awsaafta ahayd rasuulka ilaahay isagoo weydiiyey baan arkay taasi waa midoo tan waa ila ogaa weeye arrinka kalena maxay tahay wawajadhu waxaa kaloon helay oo aan ogaaday dee markii aan su-aashan arrinkan u sheegay qad sa'ala isagoo xusayn weydiiyey abaahu abihi wa cali bn abi aalib markaas amiiru maxamed khadhi rasuulka ilaahay gelitaankiisii markaa waqtigaa uu geliyo zamankaas iyo dee gurigiisa ku sugnaada ama halkii xaaladiisu ahayd gelitaankiisa suu ahaa maxaa waqtigaa dhici jiray waa makhraji bixitaankiisa uu baxayo ama waqtigaa uu baxayo iyo umuurihii kuba tacalluqsanaa wa shakli iyo rasuulkii ilaahay shakligiisii oo bal waxa weeyaan dee waa suuradiisii iyo taa isagoo umuurahaasna kii hore adaqaalkiibuu ahaa tigii ahaaye weydiiyeyba aabbaha inaha caddaysna waa aabbihii uun cali bn abi daalib weydiiyayo falam yada aan ka tegin shay-an shay minhu madkuurtaasoo waa wixii dee la isweydiin lahaaye rasuulka ilaahay axwaashiisa iyo sifadiisiia ah, oo arrin kaloo wiilo dheer yahayba oo isagoo aabbahay weydiiyey aabbihii weydiiyey waa labadoodaba oo adkaase waa aabbahood rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh madkhalkiisa naftigan madal laqbadaydi imakaan ku laqbeeyey mastar ahaan ama xadataan baan ku laqbeeyey waxaana wasankan markay noqoto mafcal oo kale masderka ama macnaha xadadka de ama masderka oo kale iyo darafka miimiga ee zamaan darfu zamaan iyo darfu makaan sibay ku wada yimaadeen bal wadiba waa wada qiyaas imakasan oo kale oo midkood shuduudi ma jirto kale laqbadunbaa lagu kala duwaa macnaha waa maxay makrajna waa sidaas oo labadana waa isla mid un waa isla baab midkoodna dhammaanba qiyaas bay baabkaa ku wada yihiin oo macnuhu waxa weeyaan un hadday geerid aan u jeedno bimacna duquula haddaan madkhal oo watiga gelitaanka waqtiga gelitaanka oo darkii zamaaniga aan u jeedno haddaan madkhal makaan gelitaanka meesha la gelayo waa makaanka la gelayo madkhal intuba markay miimi yihiin dee masalka inay duquul noqdeen laakiin marka uu masalkuna miimi yahay iyo labada kale siiqadan keliya ku wada yimaadaan markaa dee kolba waxaad u jeedo ama siyaaqu keenaya ayaaba lagu fasiraa oo lagu markaas haddaan geli helitaankiisii aan ku dayno waa tax waxaa kaloo dee aadi halkan barkood kuba sharxeen in zamaankii loo jeedo waa waqtiga uu gurigiisiiba gelayo waqtiga uu baxaya iyo sugnaanshaha dee gurigii uu ku sugnaaday ama meel kaleba iyo shakligiisiiba isagoo warsaday oo weliba cali bnu abi aalib amiir almuminiin weydiiyey ayuu baaban helay falam yadac minhu shay-an oon waxadee waxyaalihii jaanibkaa kuba tacalluqsanaa wuxuu kaba tegeyba aanu jirin qalal xusayno marka maxay tahay eedanka xadiidka qaybtiisii dambe labadii qaybood ee horeynu soo aragnay oo dee qayb keliya isku ahayd xasan ibnu cali baa warinayo abtigii hind ibnu abihaale ayuu kaga warinayay abtigii baana sifaynayay laakiin qaybtan inoo bilaabi doonta iyo qayb inoo dambayso waa isku qaybu uune xasan waa warinayaa wuxuu ka warinayaa xuseyn ibnu cali oo walaalkii ah ee makaa hindiimaka intan calaaqa lama laha intan riwaayo lama laha ee wuxuu ka warinayaa abti in walaalkii xuseyn xuseyne wuxuu ka warinayaa cali bn abi aalib oo dee markaa saddex saxaabaa intan ku wada sugnaanaya saddexdooduba oo asxaabtii rasuulka bal markaasoo taas arrinku kaa weeye waxaana jirta aimo dhowr ah ayaa meeshan waham iyo qalad kaba dhacay oo intan inoo bilaabmaysana waxay ka dhigeen un si wuxuu xasan ka warinayo hindu abi abihaale kaba warinayo markaa waxaa kaba mid ahaa abulqaasim ibnu casaakir imaamkii weynaa ibnu casaakir isagu kitaab buu leeyay kutubtan sunanta adraaftooda macnaa xadiidku in yar kaba dhiganaya markaasuu asaaniidii sheegaya kutubtan adraafta oo kale muu soo dhigan xusein ibnu cali oo aabihii cali ka warinaya axaadiistii ahayd kan kumuu soo darin oo waa isagoo jaanibkaa kala mariyey E waxaa kaloo iyadna jira imaamkan shahiirkaa ee kitaabkan culimmadu in badan ay u cinaayoodeen u dadaaleen ee majaalisana lagu aqriyi jiray lagu darsi jiray e rasuulka ilaah iftifaadkii kama ku tacalluqtan ashifa ah fii tacriifi xuquuq almusafaqa duciyaad oo kale qaybo xadiidkan mar uu soo qaatay wuxuu ka dhigay inuu xasan hindu bn abi haala kaba wariyey marka waa qaadiciyaad wax kaba dhacay imaamkan isna shahiirka ibnu jawsi kitaab isna madbuucu leeya alwafa biaxwaali mustafa la yidhaaho isagu naftiisu intuu qaybo xadiidkan soo dhigtay ayuu ka dhigay xasan ibnu cali inuu hind ibnu abihaale kaba warinayo hortoodna saddexaasbo dee ninkasii horeeya abu nucaym imaamkii ahaa xadiibal eh, matalan nusuulka iyo uu kagaba hadlayay adigu isagoo ayaa wuxuu soo qaatay qaybo kaba midoo wuxuu ka dhigay xasan inuu hind ibnu abihaale waana wahan uun ama akhdaadee inay bashar weeyaan oo qalad kaba dhacay aimadaas ee xadiisku sad uu inoo yaalo xasan hind ibnu abihaale inta inoo bilaabmaysa kama warinayo ee wuxuu ka warinayaa walaalkii xusein waa tan inoo bilaabmaysa markaase sa'altu wuxuu yidhi markaa xuseyn baa hadalkii wata waxaan weydiiyey abi aabbahay can duquuli rasuulilaahi sal allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay soo gelitaankiisii macnaha imanka eh, waa tii aan lahayn madkhal waa masar darfina way noqotaa labadii noocba imanka eh, waa tanaag iyadoo masarkii caadiga ahayd oon miimiga ahayd rasuulka ilaahay gelitaankiisa uu gurigiisa gelay iyo istiqraarka halkaas iyo markaa uu galo ee uu fadhiistaba waxa dee jira iyo sii arrintiisu ahayd xaalk xaalkiisu suu ahaa iyo wixii uu samayn jiray baan weydiiyey faqaala wuxuu yidhi cali baa odhanaya kaana wuxuu ahaa idaa awa markuu u dulmo gaadho weeye uu kuma sugnaaday ilaa manzilin kale ficilka awa waa ku yimaadaa awa oy barhkood horraysiyaanna waa yimaadaa dee awa yawiyo awa yu'wiye bal maalan xataa aawadaadaxsan dee laazim iyo mutacaddi labadiiba way noqonaysaay marka uu gurigiisa dee uu yimaado weeye soo gaadhay oo uu soo dulmo jazaa waa qaybinayay dukuulahu gelitaankiisa iyo waa zamankaa dee uu guriga joogo si guudba alaaata ajzaain saddex qaybood buu u qaybinayay oo anna rasuulkii ilaahay may jirin waqti dee faariq uu yahay waqti aanu waxba qabanahayn ama aanu ku jirin ah, waxaa waxtarka iyo nafciga leh aanu ku jirin asalahaan mabay jirin oo dee inuu iska fadhiyo deesan meelaha inagu wadooyinka isagaba fadhiisana ama guryihe ama kolkol dee iyadoo ruuxu wax alla wuxuu ku jiro khayr adduunya khayr aakhiraba ku jiran waqti dhami ustaa ku dhaafa arrintiisuma inuu faraaq jirin haddaba waqtigiisaas ama gelitaankiisaasuu saddex qaybood u qaybinaya waa zamanka dukhuulkiisaasba juz qayb lilaahi ilaahay u sugnaaday iyo wa juzan juz liahlihi reerkiisa iyo qoyskiisa u sugnaaday iyo wa juzan juz linafsihi nafaantiisa u sugnaaday oo jus ilaahay u sugnaaday baaba dee qaybtaa gelitaankiisaas kaba mid ahaa oy halkan ku fasireenuun macnaa osaadee ibnu annaasiridiinba kitaabkiisa jaamicu ahaar uu yidhaaho bal adigu dee sharaxan aan hayo waa licibaadati illahi watafakuri fii masnuucaatih laakiin kitaabkaasoo ka yar waasacsanaa ayaa cibaadadiisa ay dee wuxuu khaali u noqonayay u gooni noqonayay ilaahay munaajaadkii daacadii waataan aragnay salaadihii badnaa dheeraynayay sujuudeed rukuucdeed iyo qiyaamkeedba taasoo kale bar markaa waa salaad hadday tahay tilaawo qur-aan hadday tahay dikri iyo istikfaar hadday tahay iyo dee cibaadatii si guudba ayuu u khaali noqonaya uu gooni noqonaya wariye saxaabi rasuulkii ilaahay dadkii u adeegi jiray kamida rabiicat ibnu kacb alaslami ninkii uu yii wuxuu weydiisay yii jannaanku weydiisay ama muraafaqadaadi acinii calaa markaas facinii calaa nafsi maan bikasrati sujuud ayaa wuxuu sheegay inuu rasuulka ilaahay dee u khidmaynayay maalintii oo dhan marka uu gurigiisa habeenkii galuu kolkol halkaa catabadiisa iyo joogi jiray balwaba intaasuu xaajo rasuulku yeesho wax uu yeesho oo taasoo kale ee gurigiinay uma raacayo lama gelayaba markaasaa deeta waxaa dhacaysa buuhi waqtigaa uu galo ayaa muxuu laba imanayo maqlayay isagoo waqti dheer leh subxaan allah iyo subxaan allahi wabixamdiyo taasoo kale waa dikri ilaahi subxaana salaadiisii waan soo aragnay qur-aankii uu salaada ku aqriyay waan soo aragnay rukuucdiiyo sujuudiyo ducadiisii bal adigu waa umuuraha cibaadaadkaasa macnuhuna rasuulka ilaahay awqaadiisi waa wada cibaadaya horta oo xataa hadduu acmaal dunawiya qabanayo dee waa acmaal ukhrawiyunbay calaaqa la lahayd ama ay keenayeenoo wax la yidhaaho waa dunawi uun may jirinee dunawi dee mutaxaq ayuunbaabay ahayd laakiin tani waa dee qayb uu ku khaas jiray cibaadadaa iyo daacada iyo dikriga ilaahay taasi waa mid wajizan liahlihi qaybna ehelkiisa ayuu dee siinayayo waa mu'aanasadoodii mucaasharadoodii ee iyagii hadday tahay tacliimtood iyo ta'diibtood iyo cishradii kale dee mucaasharadiina waa haweenkiisii oo kale guriga marka uu joogo mu'aanasadoodii iyo bal dee shuqloonkii uu kuba shuqloonaa infaaqoodii iyo umuurahaas oo dhan waa qaybtaa juska uuba yeeli jiray jusna ehelkiisuu siin jiray wa an linafsihi jusna naf ahaantiisa ayuu dee oo kaba soo qaado ama dee raaxa haba noqoto waqtigan uu seexanayo waqtigan uu dee bal matalan isagana dee cibaadadiisii kale un kaalmo uba ah walow aanu taas lasii qaybinayo juz-an linafsihi uma jazaa waa qaybiyey jus qaybtii isaga kusoo hagaagtay dee kii ilaahay maaha iyo kii ehelkiisi maahay waa qaybtii isaga u gaarka ahayd ayuu baynahu wa bayna annaasi isaga iyo dadka dhexdooda ayuu qaybiyayoo dee qayb juskaa kaba mid ah dadka masaalixdoodiiyo danahoodiiyo waxa iyaga anfacaya ayaabuu ku mashquul ahaayo uu sarfinayay oo fa waa celinayay waa qaybtaas bilkhaasati waa dadka gaarka ah ee dee fidnay walow dadku masjidka markuu joogayo meelaha kale ay la wada kulmayeen oo kale laakiin haddana markaa uu guriga joogo oo kale dee akaabirta saxaabada iyo khaasada ayay u suurtogelaysay ama iyagu guryiga uu tegaye nin kastaaba ama cid kastaaba dee hadiyo goor gurigii may imanahayn intii u dhadhoweyd akaabirtii saxaabada ahayd masaalixda guudna dee kalaba waday ayaaba ahayd tii iyada waxa weeyaan isaga gaadhaysay waqtigaa laba kulmaysay waana tan imaka halkan khaasada lagaba cabiray taas buu khaasadaasbuu dee dariiqood buu u celinayay waa juskan calal caamati dadka kale ee caamada ah ee intoodii kalaba ah oo macnuhu waxa weeyaan juskan uu rasuulkii ilaahay kii isii isaga u gaarkaa kaba gooye uu dadkii isaga siiyey ayaa dadka khaasada ah ee isagii la kulmi karee soo gaari karee gurigiina uguba imanayee afaadushii saxaabada khulafadii iyo intii kaliya ay kaba mid ahaayeen taas ayaa dee iyaga u gerayey cilmigii iyo hadyigii iyo wixii dee nasiixo iyo masaalix guud ee loo baahnaa bay la kulmayeen oo rasuulka ilaahay bay kaba soo qaadanayeen markaasaa maxaa dhacaysa dee iyaga kumay koobnayna dadkii kale soo gaadhayn bay gaadhsiinayeen bal taas bay kuba fasireen oo macnaa waxa weeyaan dadkan khaasada ah ayaa wixii gaarka ahaayay la kulmeen kulmeenee cilmi iyo hidaaye iyo irshaad iyo taas ahayd iyo arrin kale iyo nasiixo kale ayay dadkii caamada ahaa culumtaasay soo gaarsanyan waa si ibnu isagu kuba fasiro ama se waxaaba weeye oo barkood kuga fasireen dadkan khaasada ah oo dee ah dadkii wax ka fahmayay hagaag wax kaba dabdinayay howlaha waaweyne iyagu gudanaye dee iyagii looga dhiibayay ayuu jus oo hadhow kii kale caamadana ay la wadaagsanaan u khaasa ayuu siinaya barkood kuma fasire waxaa kaloo adigu imaamu ruyaani la ydhaa maxamed ibnu haarun tafsiirkiisu ahaa macnaha waxa weeyaan dadka caamadii markaa uu gurigiisa joogo dee in badan oo kamidii may soo gaari jirin oo guriga ugumay iman ahaynba marka xaqdigii ay juska ku lahayd juska dadkii uu siiyey dadkiibu haddana dib ugu soo celiye dadkiina maaha inta yaree kooban ee akaadirtaee laba kulmayste waa dadkii oo dhan ah waa caamadiiyo khaasadiibe xaqdigii iyo nasiibkii ay juskaa kaga helayeen waxa soo gaadhsiinayay dadkii khaasada ahaa wixii ay soo faa'iidaysteen wixii ay kala kulmeen wixii rasuulka ilaahay tale iyo nasiixay kala soo qaadeen iyagaa soo gaadhsiinayo marka nasiibkii iyo xaqdiga ee caamada ku lahayn juskaas khaasadan ayaa dariiqooda uu ku soo gaadhayay bal markaa waa taas waxyaalihii laguma fasiray walaa yandakhiru ma kaydsanayno canhum iyaga xaggooda shay-an shay wuxuu ka kaydsanayay bay jiran wuxuu hadduu naseexo uu yahay uu naseexaynayana dee rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh wax kasta oo iyaga waxtar u lehba waa u sheego waa soo gaadhsiiye wax kasta oo dhib iyaga ay ugu sugan tahayna adduun iyo aakhiraba waa ugaba digay marka wuxuu halkaa ka qarsaday ama ka kaydsaday may jirin adduunya hadday tahayna wuxuu dhiganayay may jirine iyaga ayuunbaabu soo wada gaadhsiinaya walaa yaddakiru canhum shayan wa kaana min siiratihim siiradiisa waxaa ka mid ahayd fii jusi ummati ee juskan isaga u yargaarkeeda intaa uu seexanaya inahaasbama ee juskan ummadda uu siiyey juskiisii kaba siiyey waxa dariiqadiisii caadadiisi iyo siiradiisii kaba mid ah ithaaru ahli lfadli biidnihi dadkii iyagu fadliga u saaxiibka ah u elka waa akaabirtii saxaabada waana dadka wax ka naqlinaya dadka cilmigiisii xafidaya tarkiibkii iyo tarhiibkii waa dadka fulinaya dadkii kalena gaadhsiinaya ciddii aan soo gaari karayna rasuulka ilaahay gaadhsiinaya kuwa caynkaasa ayuu ku horraysiinayay idankiisa oo de waxa weeyaan abakan xataa dee salaadii oo kale ahaa rasuulka ilaahay haygu soo xigeen ulul wanuha dadka iyagoo kalmiga ama iyagoo hooroodba caqliga iyo garashada loo aduka wax ka babdinaya ka fahmayo kaleo dadkii kalena hadhow usii faa'iidaynaya ama usii gudbinayo kale bal haddaba markaa iyagu dadka de fadliga ehelkiisa ah ayaa xagga marka la eego maslaxada weyn ee ugu sugan dadka cilmigan qaadashadii fahamkii naseexadii ayuu iyaga ayuu idanka kuba horraysiinayay sababtuna way ka dabdinayaan wixii way ka ka xafidayaan ujeedadiisii iyo wixii dee bal ishaaradiisii bay fahmayaan dadkii kalena way u gudbinayaan oo in aan mustawaha lahayn aqoontaa aan lahayn oo dhici karta isaga in wax loo yar sheego u mooye laakiin maslaxada weyne kalee mutacadiga aanay kuma sugnayn dee iyaga kama horeynayayba taas oo bal markaa taas buu ahaydba oo iyagu bal matalan xaggaas dee waana kan wixii dadka dhexdooda jirana waa kuwa usoo gudbinaya soo gaarsiinaye insaanu alfadl biidni wa qasmuhu calaa qadri fadlihim fi diini isaartii baan iskaga cadfaynaa markaa haddaan isaarta ku cadfana waan rafcinayaa ama waan daminayaa waa laga yaabaa barhjeenna inde haddii qasmihii oo meelaha dambe haddii la raaciyo ay waxa weeyaan la xarakaynaye laakiin anugu tan ku soconaya taasba weeye oo markaa waqafku haddaba qaybinta rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh juskaas waa intaa ummadda uu siiye u kiisii kaba gooyey qaybinta uu iyaga u qaybinayo dee kuwii ahlufadliga ahaa iyo dadkiina calaa qadri fadlihim fi diin waa xagga fadligooda diinta ay kuba leeyihiin iyo mansilada diineed kolbaasay rutbadu tahay iyo qadarkaasi uu yahay ayaa qaybintiisu ahayd macnaa baahidooda diineed say u kala baahi badan yihiin baabay deetaa ugu kala horraysiinaya fadligooda iyo macrifadooda iyo fahamkooda iyo salaaxooda oo waa ruuxii bal kale waaba ka horraysiinaya in akramakum cind allahi adqaakum macnaa juskan uu qaybinayo dadkaas uu qaybinayo ayaa iyaguna qaybtaasi waxay noqonaysaa siaade insaafka iyo cadli uu ku sugan yahay maslaxada weyne kama ratimaysana koley ay kuba xasileyso fadligooda ay diinta kuba leeyihiin martabadeed iyo qadarkeed ayuu uguba qaybinayay bal maya lafdiga inoo soo socda haddaan eegno oon ku wada fasirano baahidooda diineed say tahay ama baahidoodu intay tay kolba dee say u kala baahi badnaayeen buu juskiina uu kala horreysiinayay wey oo fa minhum iyaga waxaa kaba mid ahaa dulxaajati mid xaaje isagu leh wa minhum dulxaajatayna ku isagu laba xaaje leh wa minhum dulxawaaiji waa dee xaggii maraatibta istixqaaqa say u kala mudanayeen oo kii dee bal hadday xawaaijtan aan ku fasirin masaa'ishii diinta kuba tacalluqsanayd kii xawaaijla iyo kii xaaje keliya lahaa isku mid maaho dee in loo kala badiyo weeye ina kana xawaaj buu leeyahy kana mid buu leeyahay hadday umuurihii kale xataa xawaa'ijtii adduunyo noqoto ee iyaduna taasay keenaysay kii baahidiisu ay koobnayd iyo kii baahidiisu badnayd inaan la timin bay cadaaladu ay noqonaysaa bal markaa taas buu ugu qaybinaya wey fayatashaaqalu waa shuqloomayay bihim iyaga oo de waa ta alena rasuulka ilaahay faraaquma joogin waa tii aynu soo marreen raaxa ma lahaynba haddaba iyaga waa bal matalan kuwa dawilxaajaadkaa iyo dee umuurahaas buu rasuulkii ilaahay kuba shuqloomayay horta wayashqalu iyagana waa shuqulinayaoo fii maa waxa iyaga hagaajinaya ee salaaxu ugu sugan yahay walummata wayuslixu lummata ummadana islaaxinaya ee hagaajinaya ayuu iyagu bal waxa weeye ayuu kuba shuqlinayo rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh kuma daynayn ama umu ogolayn waxaan macnaa dee faa'iida ugu sugnayn inay ku shuqloomaan ay ku jeedsadaan ee muxuu ku shuqlinayay waa waxaa iyaga islaaxinaya hagaajinaya toosinaya adduunkoodii iyo aakhiradoodaa ummadana islaaxinaya oo de taasoo kale cadfu caamun calaa khaas bay noqon iyagii gaar ahaantoodii ummadii guud ahaanba waxa islaaxu ugu sugan yahay ayuu ku shuqlinaya iyaga markaa kumuu daynahayn waxaan dee isaga maslaxo iyo wanaag iyo salaaxinada nuugu sugnayn amase wuxuu de wax qiimo weyn oo saasoo ugu sugan aanu jirin inay kuba shuqloomaan kumuu daynahayn waayo wayashqaluhum fii maa yuslixuhum walummata wayuslixu lummata dhaho ummadana islaaxinaya ayuu kuba shuqlinayay oo min mas'alatihim canhu min mas'alatihim waa weydiintooda iyo su-aashooda iyo haddii ay rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh ay weydiinayaan can isaga xaggii waa dee waa canhu waa canmaa yuslixu min oo min masalati mintanawati ay bayaaniyada odhan jireen oo maadaa hore fii yuslixum walummata ayay bayaankeedii iyo caddaynteedii tahay oo waxa iyaga islaaxinaya ummadiina salaaxuu uguba sugan yahay oo maxay ah min mas'alatihim waa iyaga mas'aladoodii waa wixii dee iyagu rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh ay weydiinayeen ee waxaa iyaga salaaxu ugu sugnaa ama ummadda ah taas buu kuba shuqlinaya min mas'alatihim canhum hadday nusooyinka qaarkood canhum dhacdayna ee waxa weeyaanba waxaaban u yarbadalay min mas'alatihim weydiintooda uu weydiinayo oo canhum can axwaali innaas dadka xaalkood iyo iyaga xaaladood iyo waxaa uu weydiinayaba iyo ikhbaarihim mid masalaatintii aan lahayn bayaan bay u ahayd fiimaa yusrixum minteeda bayaaniye aan kaba dhignay ayay tanna ku cadfantay la socota iyo wa ikhbaarihim warramitaankooda uu rasuulka ilaahay ugu warramayo iyaga uu sheegayo biladii kii yambaqii lahum u habboon waa waxa iyaga u laa'iqa iyagii labadee gudboon ama u munaasibkee u laa'iqa axkaam ah ee bal matalan macaarif iyo culumba ah baltaas bal xataa iyaga dhexdoodii dee haddii aanay ruuxan waxa isaga masra waxay ugu sugantahay ama ku haboon waa dhici karta ruuxa kalena wax kaluu uga baahi badan yahayba oo mid kastaba dee wixii u baahnaa ku haboonaa salaaxiisuu kuma sugnaa ayaaba u sheegayo uguma waramayay saa daraaddeed baaba rasuulka ilaahay iyadoo dee su-aal kale la weydiiya kolkol jawaabihiisu ay kala baydhbaydhayeen waxaanay ku xambaaraynin culimadu sayde ay noogu fasireen taas axaadiidana ay kuma jamciyeen waa dadka baahidooda kolba ka saa'ilka ah wixii uu ama isaga u baahnaa ama uu ka jaahilka ahaaye fududaydsanayay ama waxyaalo iyadoo su-aashu mid ahayd bay jawaabu kala baydhayenbe wa ihbaari biladii yambaqii lahum wayaquulu waxaanu odhanaya rasuulkii ilaahay liyuballiq ha gaadhsiiyo ashaahidu midka warqaaba hageertanba dee waa xadiidka saxiixa inooguma sugnaatay ee markuu umuuraha u sheego umuuraha kuba shuqliyo ayaa wuxuu odhanayay ka jooga waxaan arkay maqlay ogaaday ha gaadhsiiyo ee minkum idinka idinka mid alqaa'iba ka maqan oo markuu u faa'iideeyo maa yuslixum wa yuslixu lumma ayuu leeyahay kan imika majliska jooga halka jooga kii majliska kaba maqnaa ama kuwa iman doonaba haba gaadhsiiyo taasuu odhanaya waabliquunii iyadna xadiid kale kuga timi waabliquunii waxaa kaluu odhanayay isoo gaarsiiya xaajata man shaksi xaajadii laa yastadiicu aan karin iblaaqaha oo dee bal isagii dee dadkii ma soo wada gaari karayaan dumar baa jiraya dadkii addoomiyi baa jiri dad adugu bal matalan aan axwo iyagu soo gaari karayn baaba jirta rasuulkii ilaahay dad xanuunsa adugu dad un ciddii aan isagu isoo gaari karahayn xaajadiisii isagu ii sheegan karahayn idinku isoo gaadhsii aljahmiya ayuu odhanaya rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh oo bal dadkaa dee ama isaga aan majliskiisan iman karahayn umuraha aan soo sheegnay daraaddeed aan uba iman karahayn bal taas waayo kan isagu gaadhsiinayaana waa tacaawun uu khayrkii iyo wixii xaajadan oo loo gudo uu kaalmeeyo ajri buu ku leeyahy ishfacu markaa faltujaru markaas dee balkaas oo dee waa laydinka ajri siin oo kale dee rasuulka ilaahayna kii xaajada isagu lahaana xaajadiisii oo loo gudaa meeshii imanaysa soo gaadhsiiyuu odhanayaba taas oo kale walibana maxaa iyadoo tardiib ahaan u raaciyay fa inahu shaniye man ablaqa ruuxa gaadhsiiya suldaanan waadaa suldaan weeye ku suldaan u saaxiiba madaxa weeye ama mas-uula yaanu madaxweyneba noqon bal markaa ciddii ku dhadhaweynaya aanu noqonin waa ciddii iyagu dee mas-uulka ahayd waxaad fulin karaysay xaajadaad gudi karaysay weeye uun kusuu daana gaadhsiiya xaajata man shaksi xaajadii laa yastadiicu aan karayn iblaaqa oo ku aan gaadhi karahaynba dee ruuxa xaajadiisii gaadhsiiya xaajadiisa xataa haddaan sideedii loguma gudin sabata allaahu ilaahay waa sugaa qadamayhi labadiisa lugood buu yowma alqiyaama dee mowqifkuu kuba sugaa siraadkuu ku sugaya maalintaa dee la sambirraxaanaya meelaha lagaba dhacayo oo markaa tanna waa odhanayay waa tarqiib iyo tan bal dee fadli weyno uu sheegayo oo ruuxa isagu ruux suldaana dee matalan ruuxaan la kulmi karahayn aan gaari karayn xaajadiis iyo dantiisii gaadhsiiya ilaahay baa subxaana wa lugihiisa ku sugaya siraadkii iyo maalmahaas xaajadaasi ama dee mid adigu waxaa dadku ay ugu sugantahay mid diinaad ha noqoto mid adduunye haba noqoto oo dee bal matalan taasna ay keenayso dadkii iyadii madaxda ahaa oo kale dee in inay tan yeelaan in badan baan gaadhiba karayna dee duruq lagu gaadhsiin karo dadkii ay ku ogaan karaan waxoodii ciddii baahi lahayd baahidoodii ay ku ogaan karaan ama ay ku soo gaadhsiin karaan in duruqdaasoo kale ay furaanba taasi waa wax kolley dee iyaga waajibkoodiiba ah xil saarannaba ah rasuulka ilaahayna taas baabuuo dee ruuxan gaadhsiinaya isagu ruuxii gaadhi karee gaadhsiinayana waxaanu yeelanayaa fadligan weyn buu mudanaya iyo tawaabkan marka waxaa xadiidkiibaa weli inoo socdae laa yudkaru lama xusahaynoo cindahu rasuulkii ilaahay agtii ilaa daalika oo macnaha majliskiisa marka la joogo de waa majlis khayr waa majlis xilmi waa majlis cilmi marka arinkaas aynu soo aragnay ee dadka yuslixuhum wayuslixuhumma dadka anfacaya waxu taraya adduunyadoodan waxugu tari iyo aakhiradooda waxuguba tari un mooye waxaas mooye wax kale majliskiisa laguma soo hadal qaadahayn majliskiisa majliskiisu waa majliskaa nafci salaax wanaagba weeyaanoo taasun baaba agtiisa lagu sheegayay laa yudkaru cindahu ila dalik walaa yaqbalu ma aqbalahayno min axadin axad hayrahu hayrkii waa tii horbay taakiidkoo dee dadkaa kale yimiba waxaa madkuurka ah oo waa kaa loo baahan yahay kaa maslaxada iyo manfacadu ay kuba sugantay waxaan ahayn cidna lagama aqbalahayn oo dee majliskiisa taa laguma soo bandhigahaynba laa yudkaru cindahu ila dalik walaa yaqbalu min axadin hayrahu waxaa markaa uu dee xadiidkiiba inoo socdee uu yidhi raawiga xadiidka warinayay de waana cali bnu abidaalib saan soo nidhi yadkhuluuna way gelayeen majliskiisa ruwaada xaala'iyiin kuwa sahamiyeyaalo oo dee taas ruwaada waa jamcu raa'id raa'idna waa ruuxan dee sahanka ah ee la birta ee ama dadka waxa weeyaan ama dee reerihii oo kale dadkii baadihi oo kale alka daaqale iyo meesha roogkada iyo waxyaalahaas reerkii u soo eega dee horta marka hore soo bal eega soo hubsada marka dambaa reerkiistaa kuba rara kaas baa raa'id lagu magacaaba matal caribeed baaba jira araa'idu laa yakdibu ahla ana ruuxa raa'idkii eelkiisa been uma sheego dee meel qabaara oon waxaa waxba aanu jirin waa barwaaqo intuu yidhaaha kuma raro dee isagu waaba dee isagu raa'idkooda ahaa haddaba waxay soo gelayeen weeye imika halkan dadkii akaabirta saxbiga ahaa ay iyagu soo gelayeen iyagoo ah waa dadkaas waxdoonka dee kan raacidkii wuxuu doonayaa meeshii daaqa ahayd halkii roogkada iyo daaq lahayd meeshii roogkada iyo waxyaalahaasuu doonaya sooma wax kale uma soo gelayaan iyagoo cilmidoon iyo waxa ummadda islaaxu ugu sugan yahay si ay u faa'iidaystaan ummaddiina hadhow ay u gudbiyaan iyagoo qaladkooda iyo dalabkoodu yahay bay soo gelayeen majliskii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh oo kuwan dee dadkii kale dee sahanka ayay u yihiin waa dadkan iyagoo akaabirta ah waa si ay u faaiidaysan maa yasluxu amra lumma wayakhrujuuna walaa yaftariquuna may kala tegahaynoo ilaa can dawaaqin wax la dhadhamiyo xaggii uun mooyaane may kala tegayn dawaaqa dee asalkiisu waa taasoo waa bimacnaa maduuq dee facaalka macnaa mafcuul weeyaan oo ujeedadu waa wixii la dhadhaminayo cuntadiibuu noqonayaa daahirku waxaa u keenayaa rasuulka ilaahay majliskiisa marka la yimaado gurigiisa la yimaado dee dadkan u yimi waxa weeyaan halkan ugu yimi kollay wax la cuno ama la cabaa way jirayeen oo uu keeno oo iyadoo taas waxa weeyaan kollay waa la helayay oo taasaa jirtay bal waa lafdigan daahirkiisa marka la laakiin culimmadu waxay kuga xambaareen halkan waa wixii la faa'iidaysanayay cilmiyo iyo khayraha bay kuga xambaareen ayaa wuxuu idhaahaa koleydii noolatiradno de waa saddex noo imaamo oo saddexdaba kutub leh oo isku qoysaa ma walaala ahaye laakiin ninkan deele weeye kitaabkan annihaaya fii qariib alxadiidi walatar waa kitaab aada u qayima ruuxa haystaana kolay sharax kooban oo axaadiisoo dhamme ay leedahay buu haystaa waxyaala dee kolkol aanu helahay waa jiraan eh, laakiin kolay sharax kooban oo axaadiisii oo dhamme ay wada leeyihin buu haystaa waana ninkan kitaabkan weynee kale isna jaamic ulusuul ee eh, umuhaadkan oo ibnu maaja lagaba reebu bedelkeedna muwada geliyey nin kalena weeye oo isagu kitaabkaa nin kale way ama ninka kitaabka taariikhda eh, marka alkaamilka taarikh la yidhaha waa walaalka cizudiin kan majdudiin baa la yidhaha ninkaas baa wuxuu kitaab markaa nihayaha lafdigan markuu sharxaye ayaa wuxuu yidhaahaa duriba dawaaqu maalan macnaa waxaan la dhadhaminayaa maal unbay tahay oo waxay matal u tahay limaa yaraanuna cindahu min alkhayr wixii ay helayeen agtiise khayrkiiyo cilmigiiyo faa'iidadaha ayay matal u tahay ujeeddadu dee way dhacdaa dadkeena kale haddaad ruux u tagto amaad cid soo siyaarato sheekha aado cid kastaba ha ahaadee iyadoo saacada la fadhiyo ruuxu wax ula tegay aanu jirin bal laga yaabaa laqwi iyo waxyaalahaas mooyaane wax kaloo la kala faa'iidaystay baanay jirin ee imanka tani matal bay u tahay wixii khayr ahaa cilmi ahaa ay rasuulka ilaahay kaba kasbanayeenoo macna laa yataaraquuna ilaa can cilmin aw adabin kollay hadday rasuulka ilaah majliskiisa yimaadaan waxaya meeshaa lagula kala dareeray markaa la kala dareero cilmi iyo adab la kasbaday oo la faa'iidaystay oo macnaa ay barteen oo bal matalan markaasaa wuxuu raaciyay yaqumu lianfusihim waarwaaxin maqaama dacan wa sharab markaa cilmigan ee waa qidaadii ruuxa oo markaa se jasadku wuxuu baahnaa laba mida mid maqaamkii la dhigay oo waxan ay heleen ee cilmi iyo adab iyo khayrkan ay kasbadeenba wuxuu u bumayay naftooda marka la eegiyo arwaaxdooda cuntadii iyo sharaabkiibuu meesheediiba ahaa bal taas baa laguma fasiray munaasibadiin baa wuxuu raacaya waxaa suurtagalana labada arimoodba inay dhacayeen markaastaa wuxuu ka cabiraa wal axaadiiu saxiixatu jaat sariixatan bidalika axaadiis saxiixa taa kuma timi oo maxay maxnuu yahay kole majliskii rasuulka haddii la yimaado cilmigii iyo adabkii iyo khayrkii la faa'iidaysanayo waa jira waxaan kalena rasuulkii ilaahay isagaa dad oo dhanba ugu deeq badnaayo tan kalena waa jiraanoo labadii amarba balba wuxuu idhaha waayo wuxuu leeyaha axaadiidtaa ku timi labadaba weliba wuxuu kaba cabira axaadiidta saxiixa taa ku timiy waa sariixa wayakhrujuuna way baxayeen baleeg sidaasay iyagoo dee ruwaad ah daalibiin ah wax dalbaya oo keerna idkii halkutaad iyo meel roob ka da-iyo wax dalbo oo uu doonaya iyagoo cilmi iyo khayr iyo dee wanaaggan doonaya ayay imanayeen markaasaa maxay baxayeen wayakhrujuuna way baxayeen adilatan xaaliyiin daliilo iyagoo ah adila waa jamcu daliilin saashixatan bal shaxiix loogu jamciyo bal taas oo macnuu waa maxay waabatan yacni cala alkhayr dadka ayay adilo u yihiin iyagoo dee cilmi kasbaday noqday markaa dadka kuwa hanuuninaya kuwa dadkii kii gaadhsiinayo hanuuninaya ayay agtiisa kaba baxayeenba weeyo taasoo yaduluna annaasa cala alkhayr aladii tacallamuuhu minhum fii dukuulihim calayh oo dadkii iyagu baraya khayrkii rasuulkii ilaahay ay ka barteen markii ay uba galeen ayay dadka ku hanuuninayeen tusayeenba taas bay baxaynoo yakhrujuuna adilatan alaadisooyinka qaarkood bay adilatan oo daartii dhibicda lahaa lagaba dhigo markaa jamcu daliilin buu noqono sidii adilatin cala almu'miniina oo kale oo macnuhu uu noqonayo iyagoo mutawaadiciin ah khashadii iyo khuduucii iyo dee cabsidii ay kaba kasbadeen iyagoo dee mutawaadiciina khaashiciina ayay baxayeenbe laakiin laftigan yacni cala alkhayr ayaa macnaha kale inoo keenayo ka aan keenahaynba intaasna maxay ahayd waa rasuulkii ilaahay madhalkiisii gelitaankiisii iyo markaa uu sugnaado iyo ciddan u imanaysa wixii kuma tacalluqsanaa qaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya xusein baa odhanaya fasa'altuhu waan weydiiyey can makhrajihi rasuulka ilaahay bixitaankiisii waa khuruujkiisiiy markaa uu soo baxo gurigii kaba soo baxo ee uniyo dee istiqraar markaa uu sugnaaday haddana dabadii taas baan weydiya ujeedadu markaa siiradii rasuulku say ahayd dariiqadiisu waxay ahayd waqtigaa uu guriga kaba soo baxayo ee uu kuma sugnaanayo khaarij albayde ma hadee bixitaanka intaa yara uu baxayo unma bixitaanka iyo dee markaa uu dabad kuba sugnaado taas baan weydiiyey qaala markaa wuxuu yidhi cali bnu abi aalib baa odhanaya kaana rasuulu llaahi sal allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxua yaqsunu mid ilaaliya xabista weeye oo xafida lisaanahu carabkiisa ilaa fii maa yacnihi wax isaga faa'iido u leh maslaxa ay ku sugantay mid adduunya ama mid aakhira taasun mooyaane wax kale carabkiisa waa ka dhowri jiray isagaaba yidhi rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh man kaana yuminu billahi walyowmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut xadiidkii saxiixay marka rasuulka ilaahayna carabkiisa waxaa faa ay kuma sugantay mooye wax kale de waxaa kaluu yidhi xadiidkii kale macruuf ka min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacniihi waaba isaga taas waxaanaynu soo maray oo xadiidkii yaa hindi aynu kuma soo marray khaasatan qaybtii dhexe walaa yatakalamu fii kayri xaajati jirin kitaabkaynu kusoo marray waana macnihii uun oo xaaje la iskama hadli jirin waayo wax dee isaga faa'iida iyo maslaxa ay kuma sugantahay manfaca ay ku sugantunbaaba hadalkiisa wixii kale carabkiisa waa ka ilaalin jira ee kolle ruuxa muslimkana shanigiisa taas ah saa uu rasuulku yii min xusn islaam ilmari tarku maa laa yacniiho qowlkii aan kuma kownanin qowl iyo ficilba ah dee guud ahaanba ah taasi iyo dee qowlkaasba ahaa falyaqul khawran aw liyasmud wayualifu taasi waa mid wayualifuhum macnaa dadka muslimiinta waa soo dumaye wejigiisa furfuran akhlaaqdiisa fiican xilmigiisa iyo samaaxadiisa iyo ixsaankiisa ayuu ka dhigayay kuwa aalifiina lahu isaga jeclaada usoo dhowaada usoo dudma weeye ilahay baa yii fabima raxmati min allahi linta lahum walow kunta faddan balida alqalbi lam faduu min xawlik oo dee isagu waa naxariista ilaahay dabacsanidaa keentay uu dabacsan yahay u naxariisanayo wax kasta uu tarayo soo dhawaynayo weji aad u furfuran uu kuma qaabilayo taasba uu kuma soo dhawaynaya bal <coughs> dadka aan islaamkuba hagaan qalbigoodii uba gelin xolihii badnaa uu siinayay waatan garanayno maalintii xunayn boqolboqolkii geel ahaaye dad xataa islaamkoodu markaa weli aan sugnaan siiye ilaah islaamkoodu kuma sugnaaday min rasuulka ilaahay intuu u yimi cali dhan oo laba buurood dhexdood daaqaya intuu siiyey qoomkiisi ku noqday qom yahay islaama ina muxamadan waa yucdi cadaan man yakhaafu faqra ruuxaan faqriba kama baqanayn bixintii ayuu bixinaya oo kale dee taas bay ahaydoo hadday tahay wax bixintaas wejigaan akhlaaqdii fiicnayd iyo imbisaadkii hadday tahay iyo axad iyo dee adigu khulqi taas buu rasuulkiilaah iyo kuma soo dhawaynaya waana umuuro inooba sugan walaa yunaqiruhu miryey oo macnaha ficil iyo qowl sababu noqda inay waxa weyaan cararaan oy bidaan dee lama oranayna wakaa ilahay walow kunta fadlan qaliid alqalbi lanfaduu min xawlik hareerxaga ka yaacila de maba lahayn ma rasuulka ilaahay taab markaa wax uu mana er iyaga wax dee ay ka didaan ay ku markaa yar fogeeyaba lamu imanayno qowl iyo ficila ah. wa waa karaameynayay kariima kulli qowmin qoom kastaba kooda fiican odaygooda sayidkooda ka madaxdooda kooda sharafta leh magaca kuleh kaas rasuulka ilaahayna uu karaamaynayay wayuwaliihi calayh iyagaanu madax ugaba dhigaya oo macnaha xadiis baa yimi mucjamka dabaraani iyo idaa ataakum kariimu qowmin faakrimuuhu qoom kariimkood hadduu idiin imaado odaygood sayidkood madaxdood sharfa waa nin dad dambe ay kaba dambeeyaan ay sharafayaan weynaynayaan ay xurmaynayaan isagiinaba taas ahayd kollina waa nin xataa dee dadka madaxdoodii waxa uu akhlaaqda fiican iyo arrintan uu kuma kasbaday dee taas leh markaa in la karaameeyo haddaba qoom markuu yimaado taasi waa sawjarir ibnu cabdilaahi raggii lamidkaa kaba yeelay bal dee iyagiinan reerkoodii un uu madaxugaba dhigay oo ninka caynkaa taasee qowmkiisa marka horeba macruufka ku ahaaye qowmkiisu ay adeecayeen oo madax loogaba dhigo ayaa ka fiican bal dee wax la isbaaldhiga maaha nin qoomkii kaba mid inta kaa laga tago mid isagu marka hore qoomka uu dhex ka mida ahaa oo la keeno cid markii hore dee daba socotay adeecaysay aanay jirin oo dhici karta qowmkiina siaa lagu kala jejebiyo maslaxadii wakumama sugna intaas dadka caynkada dee waxa weyaan haddii dee la qaadan karaya laga tago haddaba wuxuu karaamayn jiray kalima kula qowm soo dhowayn jiray tarxiibin jiray oo naftii wufuudiiba uu kuma samayn jiray rasuulka ilaahay wayuwalih calayhim iyagaanu ugaba dhigi jiray amiirka iyo madaxda wa wayaxdaru naasa rasuulka ilaahay dadka waa ka digtoonaa macnaa ruuxa qaatila ma ahayn dadku nin kastaba way leeyihiin koodii khiyaamada wata iyo koodii waxyaalaha waa laysku jiraa haddana rasuulka ilaahi isagoo xilmiga iyo dulqaadka iyo taale imbisaadka haddana ruuxu digtoon oo waxa weyaan taas aan dee ahayn ruuxu qaatila oo ay waxyaala u gabadooday u dhuntaan taas ma ahayn wayaxdaru naasa waatan wayaxtarisu waanu iska ilaalinaya minhum iyaga ayuu iskaba ilaan yaxdaru waata ii taalana waana dee macnaha tadamba waafaqaya haddii yuxadiru la idhaaho oo ficilka dee aan ficilkuun aan halkan uu sulaatiga ka yar rubaaci kaga dhigno tabciif macnihii waa isbedelayaayo waa u digi jiray weyaan dadkan oo waa takwiifkii iyo tarhiibkii taasay noqonaysaayo dadka ayuu ahaa mid u diga cadaabka ilaahay uga diga ku gooriyo daacadiise laakiin de waa yaxtarisu minhum baanitaasi markaan qabanahayn rasuulkii ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu caleyh haddana eemay ahayn dee ruux kastaba gees waa soo dhawaynaye weji furfuran waa ku qaabilaya waa xisaabfalaye laakiin haddee ruux kasta mid min allahi waayo dadkii xataa la joogaa dee munaafiqiintii baaba iyaguba jiray kuwa dee bal maalan jufaadii acraabiyeed baa jirtay bal markaa ruuxii ruux kastaba bishrigiisu waa u waasac noqday laakiin haddana dee waa iska dhowri jiray oo waa digtoodaan weeye adigu ruux qaafila ma ahayn oo waxyaala ay u dhuuntaan wayaxtarisu minhum min ayri an yadwiyaag xadarkaas ixtiraadkaasi buu keenay dadkii weji cabuusa ama weji dee waxaweyaan uu ururinayo inuu ku qaabulo oo bal maalan ama u muujiyo dee bal maalan adigu dee khuluq aan toosayn hayra an yadway isagoon ka laabin can axadin axad minhum iyo kaba aan ka xabaasin ka manciin bishrow waa furfurnaantiis waa dalaaqadii wejiga iyo wa khuluqow dabeecadiisa fiican isagoon axadna kaba mancin oo taasoo kale karo oo bal matalan dee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ha saxiixa inooguma sugan iyadoo nin uu dee ayaa yimi idan buu dalbay rasuulka ilaahay markii uu sawdkiisii gartay ayaa wuxuu yidhi bisa akhulcashiirati idanuu lahba anaa waa cashiiro iyo qaraabo ama reer walaalkood oo ninka ugu xun markaasuu haddana rasuulka ilaahay waa u fasaxo markiina si fiican buu u soo dhoweeyey rasuulkii ilaahay markii dambe ninkii tegay la weydiiye dee sidaasma waa tidhi haddana saad ku qaabishay way kaba dunayd ayaa muxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullahi caaisha isagoo la hadlayo su-aasha weydiisay mata cahidtinii faxaashan eemindaa fuxshin ah oo fuxshi badan ama taas goormaad igu ogeyd dadka waxa ugu shar badan ninka ay dadku uga tagaan waxaweyaan uga cararaan ama uga tagaan ibtiqaaa shari sharkiisa iyo dhibkiisa ka baqadkeeda bal xadiidku waa inoo iman doonaa hadii laydhaa arrinkaasi waa inoo iman doonaa waayo inay waxyaalihii hore dhanbaan soo aragnay khalqigiia weli khuluqii rasuulkii ilaahay walow dee tadii ay tahay khuluqii baabkiisa waa inoo dambeeyaaba waa waxan marka qaybaha in soo dhoweeye rasuulka ilaahay akhlaaqdiisii fiicnayd ama khalqigiisi waan soo aragnay bal haddaba ruuxna bishrigiisa iyo wejigiisa hilibkiisa furfuran iyo qurqiisa fiican kama laabi jirin isagoo ah laakiin mid kastaba siisa ku yaqaanay de oo kii bal maalan dee kana digtoonidaasna lahaa ixtiraaskaa lahaa bal dee waana tawinafaray oo rasuulka ilaahay xadiidba ahaa idinku dadka uguma waasac noqon doontaan xoolihiina ma wada gaadhsin kartaan ee ha waasac noqdo wejigiinaa furfuran iyo akhlaaqdiinaa fiicana kula dhaqmaysaan wayatafaqadu macnaha waa ka warhayay oo waa oga asxaab asxaabtiisa xaaladoodo marka ay maqan yihiin waa warsan jiray hadduu dee ruuxii markuu ayaama waayo maxaa helay hebel hadduu xanuunsanayo waa soo buuqan jiray hadduu maqan yahay waa u ducayn jiray bal marka hadduu dhintayba waaba kan qabrigiisii dee kuma tukanayo sida barhkood sugnaatay ama u ducayn jiray bal markaa asxaabtiisana waa ka warhayo ruux ka qaafila ma ahayn wayasalu dadkana waa weydiinayay camaa fi naasi dadka dhexdooda waxa ku sugan tanna waa khaasatan akaabirtan ama dadkan laba kulmaya ee warka iyo waxa jira iyo kolba waxa soo kordhay si haddii dulmi jiro dulmigaa u suuliyo ruux madluumi hadduu jiro si xaqiisii looguma doono bal xaalada iyo haddii wax kale ay jiraan iyadoon tajasus aanay ahayn awraadka dadkoo la badabagelayo oo la tajasusayo aanay ahayn dadka wixii jira iyo axwaashooda si xaalo kastaba wixi ay keenaysay uu laba yimaado oo uba dhaqmo oo waxa shaarixanan hayaa leh waxay taasi lagaa qaadanaya anahu yanbaqii lilxukaami an yascaluu can axwaali racaaya dadka xukaamta ah inay u haboon tahay racyadoodii de inay intay aqal weynu iskuba xidhaan ina isku xeeraan bal aan dadka wixii jiray iyo rud aan uba sheegahay arrinkoodu maahay inay dadka wixii jiray iyay ogaadaan oo dadka axwaashoodii iyo dadkii ramdice khaasatan cidii runta sheegaysa laguma kalsoonaay been uba sheegayn walow inta badan de had iyo goor bidaanasuuna dadka caynkaasa iskuba xeeraanoo aan war runaba wixii jiray kaba qariya bal markaasoo idaayadee dadkii fuqahadii salaaxadii buu leeyaha taabirtii ciddii atbaac lahayd inaanay su-aal can axwaali atbaacim ka qaafil noqon marka wuxuu ihi wayataminata ma fi naas wayuxasinu waa fiicnaynayay alxasana waxa fiican oo uu fiicnaynayay duu dee wanaag buu ku sifaynayay waa ammaanayay wanaaggiisa iyo inuu fiican yuu sheegayay kii sameeyey buu ammaani jiray wayuqawiihu waanu xoogaynayay wayuqabixu waa xumaynaya alqabiixa waxa xuna inuu xun yahay buu muujinayay waa ceebaynayay wixii xun ciddii samaysay waxaa xunoo dee dembigoodii inaanay toosayn buu sheegayay wayuwashiihi waanu daciifinaya halkaa yuqawihi cagsigeed weeye waa daciifinayay oo dacfigiiskiya taas buu muujinaya wuxuu ka dhigaya mid daciifa ah oo wahyo dee markuu dadka u diido yidhao waxaa ka dheeraada ka fogaada ee faraa laga qaado waxaa tamarta dareen een daciifka ayuu noqonayaba ibnu naasirdiin baa waxau tan misaal ugaba dhiga <clears throat> ka madxii sala allahu calayh wasalam alcibaadaati almafruudaat wanawaafil والطاعات وسائر انواع الخيرات وبس امانتي رسولك الله اماني عبادات كفرتك صمياش هي خيرات كلامه هي عيبتي وعيبيني معاصم وحالاتي سيئات كموبقات كا هي دوشي قول هي فعل بيعام توصين بيعام الروح وكينية نكال هي عذاب وكينية اما لب وكينية احاديث تاكو صار ورتين دي آب بأبضان تايبا muctadila alamri hayra mukhtalifin markaasaan saa iska nasbiya kaanadii baan wataa oo halkan ii qadaro khabarkeedinaan kaba dhigaya haddii muctadilu lamri idiin xarakaysantayna waa la icraabayoo muctadin baan u qadaraynaa laqbada hore haddaan horraysiya kaana wuxuu ahaa rasuulka ilaahay muctadil alamri arrinkiisu miduu toosan yahay waa guud ahaanba xaalkiisa iyo shanigiisu hadday tahay dee waxaweye umuurihiisoo dhan shanigiisoo dhan ka toosan cadaaladu ay kuba sugan tahay dhexdhexaadkii adigu umuurihiisa weytoosan yihiin buu ahaa axwaashiisoo dhammiba oo kayra mukhtalifin waa taakiidun bay u tahay tii hore aan axwaashiisa iyo umuurihiisu aan iskhilaafsanayn ee aqwaashiisa iyo afcaashiisa iyo wixiisii shuguntiisoo dhammi taa toosan iskhilaaf aanu kuma sugnayn ayuu ahaaba waa haddaan kaana idhaha haddii kalena huwa rasuulkii ilaahay muctadilu lamri macna ahaan iyadaa ka xildheeroo dee jumlo ismiyaa oo dawaam iyo hubuud keenaysa ama istimraar ayay noqonaysaa kuwa isagu muctadilu kale arrinkiisu guud ahaanba miduu toosan yahay oo kayru mukhtalifin aanu iskhilaafsanayn buu aaba rasuulka ilaahay laa yaqulu ma qaatim rasuulka ilaahay iyaga waxusheegooda tacliimkooda tadkiirkooda tarqiibkooda iyo tariibkooda rasuulka ilaahay kama qaatim noqon ahayn makhaafata an makhaafata an yaqtuluu inay qaafil noqdaan ee iyagu markaa qabshay ay asiibto oo ay dee dariiqii toostaa kaba leexdaan ama ay khayraadkii ka wahabsadaan isagoo ka cabsanayo weye oo waa makhaafata mafcuul ajri iyo laa yaqtulu ma qaafil noqonahayn rasuulka ilaahi waa tabtiirkooda tacriibtooda iyo tarqiibkooda iyo tarhiibkooda makhaafata an yaqtuluu waa isaga uu ka cabsanayo daraaddeed inay iyaguna haddii uu rasuulka ilaahay dee uu iyagii ka seexdo wuxuu sheegi waayo waanin qaadi waayo toosin waayo inay iyaguna ka qaafi noqdaanba rasuulka ilaahay inay wax ka faa'iidaystaan u soo dhowaadaan cilmiga iyo hadyigiiyo siiradiisa ay qaataanba iyo nasaaixdiisa isagoo taa kaloo baqanaya aw yamiilo amase ay iishaan ila dacati waraaxa waa dee halaas wahs iyo raaxo oo baltaas ay kaba ay ka iishaan isagoo taa kaba baqanaya likulli xaalin xaalo kasta iyo wax kastoo yimaadaba cindahu isaga agtiisa cataadin wax loo diyaariyey oo ugu talagalay baa jiray cataad waa ka saxaab waa shayun mucadun lah wey waa wax loogu talagalay oo loo diyaariyey oo macnaa waa xaalo kastoo axwaashiisa ka mida waxa kalee dadka kuma iman kara wax kasta hadday tahay jihaad iyo dagaal iyo xarbi hadday tahay silmi oo kale hadday wax kaloo yimaado ay tiyo dhibaato kaloo soo biirta iyo haddii adugu guud guud ahaanba xaalo kasta iyo shay kastaba agtiisa waxa weeye rasuulkii ilaahay wax ugu talagalay uu diyaarsaday oo dee wixii bal markaa lagu saxo ama lagu toosiye ama lagu fuliyo ama taas unbaaba rasuulka ilaahay salawaatuullahi wasalaamu caleyh markaa umurta iyo wax kastaba wixii u munaasibkaa ah ayuu ugu talageli jiray oo ugu diyaarsan jirayba wey likulli xaalin cindahu cataadu laa yuqasiru ma gaboodfalahayn ama kama gaabinayn can ilxaqi xaqi xaqi inuu dhammaysto istifaa xaq lisaaxibihiba maalan ama inuu caddeeyo ciddii xaqan ahayd xaqii uu qaado taas rasuulka ilaahay kama gaabin ahayn walaa yujaawisuhu mana gudbahaynoo dee xagga adigu ujeedadu ifraad iyo tafriid midna ma lahayn xaqii kama gaabinahaynoo gaboodfal ma jirin mujaawasat lxad iyo xadgudub ziyaad iyo waxyaalahaasoo kale oo bal macnaa wixii loo baahnaa in ka badan markaa laba qaato ama lalaba yimaado taasna rasuulka ilaahay kamay dhacahay akbar aladiina kuwa yeeluunahu ku soo xiga isaga marka la eego hadday tahay majliskiisa marka ugu horaysa hadday tahay salaadii wa umuurihii kuwa iyaga isaga ku soo xiga khiyaaruhum minanaasi ee dadka kaba midi khiyaaruhum waa kuwa u mudan weeye waataa xadiiskii liyarini minkum ululaxlaami wadnuhaaba xataa salaada uu yidhi <laughs> waayo waa kuwa wax ka qaadan kara axwaashiisa dambinaya cidii kalena u naqlin kara bal haddaba markaa dadka iyaga ku soo dhawaayey isaga ku soo xigay waa dad kuwa khiyaartooda noqonaa waayo iyaga u suubadaya biistifaadati lculumi wa ayay uba suubadaan <laughs> <clears throat> afdalun ka ugu fadli badan dadkaa dee dadka cindahu isaga agtiisa acamoon ah, ah, waa kuwa xataa u dhow ee khiyaartii dadkaa ah, ka u si fadliga badan isaga agtiisa acamuhum ka ugu caamsan weeye nasiixatan xagga nasiixada oo nasiixada dadka kale loo nasiixaynayo adduunya iyo aakhiraba loogu nasiixaynayo ka u badan ee nasiixadiisu mid caama ay tahay ama dadka kale kaba caamsan ee ka badan kaas baa agtiisa ka u mudan ba ahay usii fadliga badnaa waa acdamhum ka u weyn cindahu isaga agtiisa yeesha mansilatan xag mansilo iyo martabada waa mansilada ka ugu fadli badano weeyaan axsanhum ugu fiican dadkaas muwasaatan waa kaalmaynta dadka loo kaalmeeyo loo ixsaan falo ciddii muxtaajiinta ahayd umuurahooda diineed iyo umuurahooda adduunyaba ka taas ugu badan ee ugu fiican iyo muwaasaratan mucaawano waa xoogeyn iyo muwaasaro waa laba laftiyo isku dhow ama waxaa inta hore waa ixsaankii iyo waxtarkii tan kalena waa kaalmadii waxyaalihii kale iyo umuurihii kale iyo muhiimaadkii kala gudashadeed ciddii lagu kaalmaynayaba mnawtaa dee waa ruuxaa fuliya watacaawada cala albiri wataqwa kaas baa agtiisa ugu mansilo weynaan qaala wuxuui fasa'altu waan weydiiyey can majlisihi majliskiisaan weydiiyey waa fadhigiisii rasuulka ilaahi salawaatulahi wasalaamu aley waxay la tahay xadiidka wax la kala gooye maaha ee waan wadaynaa oo intuu inoogu dhammaadayo waayo haddaan imanka intan ku kala gooyo koley si fahamku faham guud uu noqdo macnaa rasuulka ilaahay markan uu fadhiista weeye iyo majliskiisan uu fadhiisanayo axwaashiisu ahayd dariiqadiisu ahayd iyo bal taas baan weydiiyey faqaala wuxuu uhi kaana rasuul hadda qaaladana waa xusayn faaciltu mafcuulka baariska ama damiirkuna waa aabihii cali bn abi aalib wuxuu yihi kaana rasuul lahi sal lahu ale rasuulkii ilaahay wuxuu ahaa laa yaquumu mid aan kicin walaa yajlisu aan fadhiisan ilaa calaa dikrin xus ilaahay uu xusayo mooye hadduu kacana xuska ilaahay buu kuba kacayay hadduu fadhiisanaa xuskaa ilaahay ayuu iyo intaa uu fadhiyo dikrigaasi kuba jiray oo dee aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman waqucuudan wacalaa junuubihim xadiidkii saxiixa muslim inoogu sugnaa caaisho xadiidkeedii aan ahayd kaana yadkuru allaha calaa kulli axyaani rasuulka ilaahay axyaantiisoo dhan bal dee majliska la fadhiistay een ilaahay lagu xusin rasuulkiisana aan inuu dadka khaasro ku noqonayo qoomamo nuqsaan uu ku noqonayo tabiica ay jiraysana xadiid baaba ay noogu sugnaatay bal haddaba rasuulka ilaahay ma kacahayn mana fadhiisanin ilaa calaa dikrin kaana yadkuru llah calaa kulli axyaani waydataa hadduu soo gaadho ilaa qowmin qowm uu soo gaadhana oo qowm soo gaadho ujeedadu dad baa xalqad sii fadhiya ee waa xalqadii caadiga ahayd oo dee sii nidaamku ahaana kolley waa in horta dee safka hore iyo intaa hore la buuxiyo xalqadu dhinaca laysa saaro kolley sidaynaa u fadhiisano maaha dabadeed haddaba hadduu adigu dad majlis sii fadhiyey cilmi ku jiray dikri ilaahay ku jiray wuxuun ku jiray uu soo buxu isagu u yimaadana intaha waa tawaaduciisii wuxuu ku intihoonayay marka idantaa hadduu soo gaadhay ilaa qowmin jalasa waa fadhiisanayay xaytu meeloo yantahii uu ku dhammaanayo bihi isaga almajlisu meeshan la fadhiya oo ujeedada rasuulka ilaahay markuu majlis dadoo kalea loo fadhiyo yimaado hortii lasii fadhiistay intuu dadka kasoo tallaabsada halkaa sadri almajlis laydhaaho ee majliska meeshiisa hore ah iyo taas muu soo fadhiisan jirin ee halkaa dadkaasi ay joogaan halka ugu shaysa un waa darafta halka ku dhammaaday maaha in dee dadka daba fadhiisanaya haddii meel kama banaan tahay ee majliskii halka uu ku dhammaado ayuunbuu fadhiisanaya walow dee marka dambataasi ay isu rogaysay uun hadhow sadrmajlis ay isuma rogaysay oo balsaasay ahayd kole xadiid kala duwanna taa way kuma timi isagoo qof wax isu sheegaya uba yimi oo ninkii doona inuu halkii kaba kaco i maya fadhi bal xadiidka maqaalsantiisaa ku sugnaada dee daraftii uu fadhiistay iyo halkii dadka dabadoodii ahayd markii dambe hadalkii dhammaadayna dadkii ay xaggiisii usoo wada jeesteenba bal adigu taas bay haydo codee waana in la faray taas oo xadiid baa wuxuu ku yimaa xakiin hadduu majliskan oo kale a yimaado haddii dee majliskii xalqadii la buuxiyey oo xalqadna kolley dee adabteeda ah in xalqada la buuxiyo loo waasiciyo dadku ay u kala durkaan halkii looga durkay ha fadhiisto haddii kale ha eegoon halka darafta ee majlisku kuba dhammaan iyo meesha ugu waatacsana iskaba fadhiisto oo kale kole xadiidkii saxiixa kuba yimina isagoo rasuulkii ilaahay la fadhiyo majliskiisii saddexna ay soo baxeene xalqadii waa la buuxo dhinaca la hayay midig meel bannaan uu helay oo halkii fadhiistay kii kalena intuu meel waayay dadka dabadoodii fadhiistay midna iskala tegay labadana wanaaguu kuba sheegay kaasna dee wax kale oo dibkooda jira taasna ee saxiixa inooguma sugnaa taasna waaba jira bal halkaasuu fadhiisanaya weliba wa ya'muru bidaalika dee rasuulkii ilaahay wuxuu amrayay dadka in laga tallaabsado maaha in dee dadkii oo dhinaca isku haya la ciiiriyo ma aha ee hadday meel banaantayna fadhiiso haddii kalena halkaa darafta majliska uun halkaa hakama gorkayna dee majliska uu ku dhammaanaya uun taas inuu ruuxu fadhiista ayuu amrayay taas bay ahayd isaguna sidaasuu yeelaya yucii waa siinayay kula julasaai dadkan la fadhiista waa jamcu jaliisna waa dadkan isaga la fadhiya dhammaantood mid kastoo dee kaba midaba binasiibihi nasiibkiisa waa xaqigiisa xagga marka la eego weji furfuranuu ku qaabilo la hadalkii xaggiisa u jeesto mid kastaba oo macnaa may dhacayn rasuulka ilaah isagoo de inuu eego ruuxuu laba hadlo ruuxuu la sheekaysto intii kalena iska ihmaaliyo miduu xaggiisa eego kuwa kale aanu xaggooda dabadayn mid kastaba nasiibkiisa yar iyo weyn dunyada joogta isagoon eegin kan kanaa faadil iyo kanaa mafduula nasiibkiisa xagga la eega iqbaalka xagga bishriga iyo dalaaqada xataa hadday dee tacliim iyo irshaad noqoto waa tiinayeyba walaa yaxsabu laa yaxsabu markaa muu moodahayn yaxsabu iyo yaxsibu labaduba waa caadi oo qiyaaskoo dee wuxuu ahaan lahaa yaxsabu oo la waxa fasaaxo badan yaxsibu qur-aankana meel kastoy dee ficilkani dhacaba labada qiraa'aba waa la aqriyay yaxsabu ana maalahu yaxsibu ana maalahu laa yaxsabu waxa weeye uma malaynahayn markaa jaliisuka isaga la fadhiya ana axadan ruux akramu inuu karaamo badiyo calayhi korkiisa midu isaga oo calayhi cala nabiyi sal allahu alay waslam inuu bacdaha ruux kasta markuu hagaag u qaabilo weji furfuran xaddigiisii nadar iyo istiqbaal iyo hadal uu siiyo dee mid kasta wuxuu laamala adiga ninkaa mudani mama jiro mid marjari intuu ka jeedo odhanayaba adiga maanta malaa dadkii kale waad ka hoosaysa haysta oo tirsanayay bal markaasi may jireen nab muu qaadanayn inuu ruux ka karaabo badan isaga agtiisa ka mara badan inuu joogoba majaalasa ruuxa la fadhiista aw faawadahu amase la hadla fii xaajatin xaaja mufaawadaad waatan la yidhaaho faawadahu ama qaawalahu macnaha la hadlo oo xaajo uu leeyahay rasuulka ilaah inta ugu yimaada kala hadla weeyaan oo hadal la bilaabo markaa saabarahu waa la sabri jiray macnaha rasuulkii ilaahay kamuu degdegi jirin isagoo la fadhiistay kama kici jirin oo isagoon kii kale weli fadhiya isagoo hadalkii wada kamuu goyn jirin ama kama jeedsan jirin ee saabara weliba maxay keenta mufaacaladii waa dee laba ruuxoo wada sabray mid kasta kii kale ka kale ee ka sabir badinaya weeyaan oo waxay ku tartamayaanba sabirkiio isagaa sabirka kaga qaalib noqonayo waaba tan xataa yakuuna ee taasuu daa'imaya xataa yakuuna ilaa uu noqdo kuwa waa ruuxan la fadhiistay ama la hadlayay almusrif canuka ka gadoomaya isagu haddii uu gacan xataa ruuxu gacan qaado ilaa uu ruuxu kale sii daaya isagu gacankiisa ma sii daynahayn hadalkuna taas buu ahaa xataa yakuuna huwa almusrif canhu waman sa'alahu ruuxa weydiista xaajatan xaajo weydiista lam yarudahu ma celin ahayn ilaa biha xaajadii oo uu gudo uun mooyee oo haddii uu helayo weeye aw bimaysuuri lqowli ama hadal dabacsan oo sahlan oo kuba idhaado ilaahay baa ku yidhi subxaanahu watacaala waimaa tucridanna canhum ibtigaa raxmati min rabbika tarjuha faqul lahum qowlan maysuuran oo dee waaba wacd waqti kale iyo isagoo u ballanqaado dad badan u ballanqaado wafaadkiisii dabadii wixii loogu ballanqaaday siiyey waa jiray haddaba hadduu wixii hayana waa siinayay haddii aanu hayna hadal dabacsan oo fiican oo sahnada kaa rabbi faray ah ayuu ruuxii ugu jawaabayuu kuma celinayay taas buu qad wasica waa u waasac noqday annaasa dadkii oo dhan bassuhu waa bishrigiisii furfurnaantiisii wejigiisii furfurnaaya alaaqatu weji dee waabataa xadiidka hore sheegay inakum lan tasalu naasa biamwaalikum fasacuuhum biakhlaaqikum qad wasica annaasa basuhu iyo wakhuluqu dabeecadiisiiyo fasaara lahum abad aabuu ah noqday xadiid masaa iyo keyrkii ay wariyeen baaba inamaa ana lakum milu lwaalidi baay aabba oo kalean idiin ahay waa xagga shafaqada iyo naxariisto bal dee waa uga shafaqa badan yahay yahay waana uga waxtar badan yahay oo aabbu hadduu ruuxa bal gaajo ka ilaaliyo oo markaa arad ka ilaaliyo daahirkiisan iyo adduunyadiisa bal wixii maslaxadiisii guuduuna uu ka ilaaliyo isagu tii aakhiriya tii adduunyaba waa u ilaalinaya waana u saciyaya waana u taxsiilinaya fasaara lahum amar wasaaruu waxay noqdeen cindahu agtiisa fi lxaqi xaqa sawaan kuwa ku siman oo waxa weeye ruux kastaba wixii uu mudanayay waa helayay ruuxna ma dan ahayn inuu agtiisa kakale kaga fadlilaado ama kaga soocnaado ahaado ee cadaaladiisii taabkahay daraaddeed majlisuhu majlisiisu majlisu xilmin dulqaad majliskiibuu ahaa waa majlis dulqaad oo taas ee rasuulka ilaahi waa xilmi waxayaa-in xishood majliskiina waa ahaa iyadana adabdhan waana inoo soo socotaa qayb majliska haddii alaydhaa xadiiska qaybtiisa inoo dambaysaa gaar ahaan majliska iyo kaanamaa calaa ru'uusi mudayr iyo lafdigaasi xadiidku ama kan weeyaane intii uu kaba tegay kumasna uu googooye adigu majlis majliska waa inoo dhameeyaa majlis dawqaad majlis xishood iyo wa amaanatin ammaano waa majlis ammaano ayuu ahaayo dee ammaanadu waxaa laynagu kalifay oo ammaano waa dadkii wada gudanayay ahaayeen laakiin ammaanaduna majliskuna ammaan uu leeyahay wixii dhacaya majliska dhexdiisa ruuxan kalee jooga ee asraar bay noqon majlisku leeya ay tahay inuu dhowro inuu meelaha ka faafiyo ka sheegsheego xataa haddaanay toosayn ma aha xadiis baaba ku yimi almajaalisu bilammaana haddaba majlis ammaanadaas lagu wada fadhiyana wa aha iyo wa sabrin sabri taaca raaco iyo wax kastaba lagu sabrayo laa turfacu lama kor yeelayn fiihi majliska dhexdiisa alaswaatu dhawaaqyada ilaahay baaba yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti nabiyin marka aswaada iyo dhawaaqa laguma kor yeelayna way noo soo socotaa in la wada foororayay ood moodaysa madaxoodu si waxay shimbiro fadhiyaan xadiidka qaybtiisa dambe insha allah casharada dambe inooguma iman doontaaye laa turfacu fiihi laswaatu walaa tu'badu lama ceebaynahayn fiihi majliska dhexdiisa alxuram waa majliskaa sharafta leh waa majliskii rasuulka alxuram waa jamcu xurmatin xurmada haweenayda waa la yidhaha ninka haweenaydiisa waxaa kaloo la yidhaha waxa ay dee ruuxu ay tahay ama uu ilaalinayo xafidayo o dhan baa la yidhaha haddaba dadka aan akhlaaqda lahayn ama aan toosnayn majaalistooda waxa ka dhaca ama aan muruca lahayn in meelaha la hadal qaado ceebahaasi ay yimaadaan taasi may jirin oo jaanibkaa lagama hadal qaadeen ceebtaasi may jirin wax ka sheeg meelahaasina may jirayn walaa tuubanu fiihi lxuramu walaa tunsa lama faafinahayn falatatuhu waa jamcu falsatin falsada waa hafwada ee waxaweye bashar baa la yidhi kolkol ruuxii waxaanu ka fiirsan oo hadalaaba ka soo furi kara oon toosnayn marka taasoo kale waa la asturayay halkaasaa lagu daynayay lama faafinayno lama qaadayn tuntaana nasawtu shay-a macnaa tartu waan daahiriyeybowe oo macnaa falataadka majliskaasi leeyahay hadduu dhacaba ay falta dhacdo hafa ay ka dhacdo waxaana ruuxuu fiirsan iyo hadalsaasa ay kaba soo fusho lama faafinayna waa la asturaya macnuu waa kaasba waxaa kaloo culimmada ay kuwa fasireen halkan macno labaadee leeyihin lafdigani waa ixtimaalaya oo walow dee macnuu uu yahay iijaab wax la sugaya falta way dhacaysa laakiin waan la faafinayn uu yahay ujeeddadu ay tahay uun xaggan inaan asal ahaan faltaba masjidkaas masjidkaa xilmiga iyo ammaanada iyo sabirka weeye aanu lahayn bal matalan ilaahay qowlkiisa subxaana wa tacaala laa yas'aluna nnaasa ilxaafa waa dadka fuqaradaas ee uxsiruu fii ayaa ilahay wuxuui laa yasaluuna naasa ilxaafan laba macnay mufasiriinta soo qaadaan waana baabkan aan hayno midi waa in waxa la anfiyaya dee daahirkana weeye waa naafka marka lafdiga aan eegno waxa la anfiyayaa waa ilxaaqka waa qeydka oo macnaha waxa weeye dadka caynkaasa Eh, waxa weyaan de hadday xataa su-aali ka dhacdo maaha dad su-aasha ku celcelinayo oo laazimayo oo manaa laa yasaluuna mulxifiina wey ilxaafa manaa mulxifiin marka sheeg aslan su-aal way iman kartaa ama waabay jirtaa eh, laakiin maxaa la anfiyey ilxaaf taasi waa macna eh, waxay leeyihiin macno kale oo kaba xeel dheer baa jira halkan oo ay tahay qaydkan maahae waxa la anfayayaa inuu muqayadka qaydka waxa qaydku u yaallo waa su-aasha nafteedii waayo waxaad tilmaamaysaba tacriifahum bisiimaahum ama marka waxa wey taas oo de waa ama dee waxa weeyaan dee tacafufkii dee iyaga muuqanaya taas baa laguma garanaya yaxsabu minha jaahilu abniya min atacafufiha oo ruuxii xaaladooda ka jaahilaa wuxuu moodayaa markaa macnuhu uu noqdo laa taqacu minhum su'aalun oo fayaqaca minhum ilxaaq su-aalba kamay dhacahayn oo haddii dee su-aali ay ka dhacayso markaa ilxaad kaba yimaado waxaa dee kolay markaas ma liaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yudacim waaba taas macnahay keenayso kuwan daalimiinta xamiim ama u dhow ama shafiic la adeeco ma laha marka maxaa meesha soo baxaya dee shaiic ama xamiim way leeyihin lakin waan la adeecahaynba macnu kaas bar malaha e macnu waxa weeyaan asal ahaanba ku shafiica iyaga umay sugnaanin oo haddii ay leeyihinba kol shafiica lama adeeci lahaa markaa tana taasoo kalo macnaa waxa weyaan falsaba ma jirtaa may lahaynoo haddii bal markaa ay falsadaasi jir jirto la faafinaa la sheegsheegi lahaa koleyna xagga badiica markay balaaqadu noqoto ayaa deena barhkoodintooda ronroon bay kuma suganta oo ay waxay dhahan nafyu shayi biliijaab macnaa shay baa la anfiyaya iyadoo dee wax isaga ka mida ah haddana aada moodo in la sugayo oo macnaa waxaa la anfiyayaa shay sababtiisii ahaa shay calaaqadiisii ahaa qaradkuna waxa weeye waa isaga naftiisa ayaaba la anfiyaya aayadan iyo dee taasii bay soo qaateen cala allah xibn laa yuftadaa bimanaariho suyudi alfiya uu leeyaho jaanibkaasa ama uu talkhiiskan dee macruufkae uu leeyahay adweyne uu ku nadmiyey hoosan cuquuduljumaal laydhahda maxaa wa minhu nafyu shayi bilijaabi nafyu hubuuti bintifa lasbaabi oo waxaa ka mid ah noocyadaas baabadiinka muxasinaadka macnawiga ah shaygii oo la anfiyo isagoo la sugayo laguma anfiyo macnuna uu yahay isaga subuudkiisiba asbaabtiisiiya waxyaalahaasoo la anfiyey ayaa laguma anfiyaya markaa tan maxay noqon ku fasiraynaa walaa tunsa falataat anafalataadkiisa lama faafina majliskaasi falataat muudah lahayn oo haddii uu yeeshaba ay dhici lahayd in la sheegshogo meelaha lagaba faafiyo mutacadiriina iska dhaaf kaanu waxayan mutacadiriina macnaa mutataawiina weeyaqan dad siman barkood barka kale kama jibrahay barkood marka kale uma uma faahnahay oo rasuulka ilaahay baa muxuu yidhi in allaha awxa ilaya an tawaadacu way ilahay baa iisoo waxyeeday oo dee markaas ilaa xataa laa yabqiya bacdukum calaa bacdin walaa yafara bacdukum calaa bacd bal kaanuu yatafaadaluuna fiihi waxay majliskiisaa ku kala mudnaayeen bitaqwa ilaah ka cabsida mutawaadiciina iyagoo tawaaducaya oo aan iskaba xaarayna yatafaadaluuna ama dee mutacaadiliin haddaan yahay wakaana waxay mutawaadiciina yuwaqiruuna way weynaynayeen fiihi majliska dhexdiisa alkabiira oo ruuxa weyn waa la xurmaynayay la weynaynayay wayarxamuuna way naxariisanayeen fiihi fi lmajlisi assagiira ka yar ee waxaanay ahaydba rasuulkii ilaahay muxuu ihi laysa mina man lam yuwaqir kabiirana wayarxam sagiirana wayacrif licaalimina xaqahu alfaado kalena man lam yarxam sagiirana wayacrif sharaf alfa kabiirinha oo kale ama wayawqir kabiirada aduu alfaade kala duwan ba xadiiska kuba yimi ama dhowr riwaayuu leeyahay waana taa uu rasuulka ilah yidhi annaga nagaga dhid maaha ruuxaansan yeelin haddaba majliskiisa ruux weyn majlis lagu weyneeyo ka yarna loogu naxariisto ayuu ahaa wayudfiruuna waxay horraysiinayeen yuqadimuuna nafahooda ay kaba horraysiinayeen dalxaajada ka xaajada leh ka danta leh ayay nafahooda xagga rasuulka ilahi kaasaa loo dhaweynayay ka xaajale ayaa isaga loo dhaweynayay oo markaa taqriibkii iyo taas rasuulka ilaahay macaalistiioo xaajadiisa ugu gudo kaasay horraysiinayeen inay naftooda ka horraysiinayeen wayaxfaduuna way ilaalinayeen alqariiba ka qariibka ruuxa markaa socotadaa markaa yimi qariibka ana waa la xafidayay xaqiisa iyo ikraamkiisa iyo dee qaraabada qurbadiisa daraaddeed uu qariib yahay taasoo kale halow barhkooda idhaah waxay ixtimaalaysaba masaa-isha qariibkaa aanay u dayacmin si aan loo iloobin ee naadirka ayaa la xafidayay inay balkaa horaan ku daynaynaayo ruuxaa kalena ixtiraam gaara iyo ikraam gaara ayuu lahaa kolley xadiidka waa dheeraaday waqti dheer baan fadhinay dawaana macaana wax la kala tarana maahe walaa waxaan kusoo khatimi lahay ibnu jazari kalaamkiisii un أخي لا ينشط الحبيب وربعه وعز تلاقيه ونأت منازله وفاتكم أن تبصروه بعينكم فما فاتكم بالصبر هذه شمائله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك